bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi أجmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa min aطyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum اllah taqsiimu اlkhabri ilى marfuuci wmawquufi wmaqطuuc hada maxaluhu wamabxaثuhu khabarkii oo loo qaybiyo marka la eego yani meeshuu ku dhammaanayo ayaa waxaa loo qaybinayaa khabar marfuuca ah oo nebiga loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam iyo mid mawquuf ah oo saxaabiga ku jooga wa maqtuuc iyo mid markaasi taabiciga ku jooga iyo ciddii ka hoosaysa yanqasimu alkhabaru khabarkii waa qaybsamaya biictibaari muntaha sanadi sanadkiisu meeshuu ku dhammaanaya marka la eego wuxuu u qaybsamayaa ilaa marfuucin marfuuc wa mawquufin mawquuf wa maqtuucin iyo maqtuuc meeshuu ku intahoonayo khabarku marka laga eego saddexdaa mid ayuu noqonayaa almarfuucu wa anwaacuhu waxay kaga hadlayaan culimmadu mowdican marfuucah oo nooca koobaada ah iyo anwaacdiisa qayb culimmada ka mid ah taqsiimkan markay sheegayaan waxay ku daraan nooca faraad oo ah alxadiiu alqudsi ayb alxadii alqudsi oo markaasi isaguna intihaagiisu uu noqonayo rabbi subxaanahu wa tacaala marka saddexdan kalena way ka sii hoosaynayaan marka ilaa xadiiin qudsiyin wa ilaa xadiiin marfuucin wa ilaa mawquufin wa maqtuuc marka afar bay ka dhigayaan qismada almarfuucu xadiidka marfuuca ah maa xadiid weeye udiifa loo tiiriyey ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam rasuulka ilaahi baa loo tiriyey min qowlin xaaluu ahaaday waxaa rasuulka loo tirinaya calayhi salaatu wasalaam oraah aw ficlin ficil wuxuu sameeyey aw taqriirin ama taqriir sariixan yani markaasi qowlkaas iyo ficilkaas iyo taqriirkaas oo sariixan ah mid ku cad hadalka ama ficilka ama taqriirka ku cad yahay aw xukman ama xukm ah macnaa kuma cadda laakiin xugum ahaan ayaa wuxuu la xugum yahay yani markaasi qawligii iyo ficligii iyo taqriirigii buu la xugum yahay wa anwaacuhu noocyadaas wa anwaacuhu marfuuca noocyadiisu sittatun lix weeye lix nooc baa loo qaybiyaa wahiya noocyadaas waxaa weeye kow almarfuucu alqawliyu sariixan almarfuucu alqawliyu yani marfuucii kii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo kor yeelay alqowliyi oraahda ahaa sariixan si cad naxw an yaquula asaxaabiyu marfuuca qowligoo sariixa wuxuu noqonayaa su'aalihiisu an yaquula asaxaabiyu saxaabigu inuu yidhaahdo samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay oo yaquulu odhanaya kada aw yaquulu aw yaquula wa inuu yidhaahdo huwa saxaabigii aw hayruhu cidaan saxaabiga ahayn kaana rasuulu اllaahi sala اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaquulu kada mid markaasi arrinka noocaasa ku qowla kaasoo kale marka waxaa la odhanaya marfuucun qowliyun sariixan marfuuc nabigaa loo koryeela weeye ayb rufica ila nabiy sal l slam qowli weeyaana wuu ku hadlay waa sariixo waa ku cadya nabigu inuu ku hadlay waa ku cadya samictu ayuu leey waan maqlay sida xadiikii inama alacmaalu biniyaat cumar bin wuxuu yhi samictu rasuula allaahi sala allahu aleh wasalam yaquul inama alacmaalu binniyaat wuu ku cadyahay marka ayib ama saxaabigii ama cid kala waxay odhanaysaa rasuulka ilaahi sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa mid ku qowla arrinka noocaasa kaas waxaa loo yaqaana marfuucun qowliyun sariixan ahaani ka labaad waxaa weeye almarfuucu alficliyu sariixan almarfuucu waa kii la rafciyey oo la kor yeelay almarfuucu alficliyu waa ficilkii la kor yeelay sariixan si cad naxw an yaquula asaxaabiyu wa inuu saxaabigu yidhaahdo ra'aytu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo yafcalu kada arrinkaas samaynaya yafcalu kada saa samaynaya aw yaquula waa inuu yidhaahdaa huwa saxaabiga aw hayruhu hayrkii waa inuu yidhaahdaa kaana rasuulu llaahi sal allahu aleh wasalam yafcalu kada rasuulka ilaahi wuxuu ahaa mid arrinkaa sameeya marka inuu ficil yahay waa ku cadyahay saxaabiga baa wuxuu leey waxaan arkay isagoo samaynaya ama saxaabiga ama cid kale waxay odhanaysaa rasuulka ilaahi sal alla alay wasalam waxaasuu samayn jiray idan waa ficil waana ku cadyahay nabigana loo koryeelaya calayhi salaatu wasalaam marka marfuucnimada la eegayo yani xagga nebigaa loo koryeelayaa marba haddii nebiga loo koryeelo waa marfuuc magacaasuu qaadanaya ficli marka laleeyahayna oraah maahana waa wax la sameeyey weeye sariix marka laleeyahay yani waa ku cadya inuu ficilkiis yahay buu ku cadya aali ka saddexaad waxa wey almarfuuc taqriiriyu sariixan marfuuc altaqriiriyu marfuuc nabiga loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam almarfuucu altaqriiriyu ee taqriiri ah sariixan si cad ayuu taqriiri ku yahay naxw an yaquula saxaabiyu saxaabigu waa inuu yidhaahdaa facaltu waxaan ku sameeyey bixadrati nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga meel uu goobjoog ka ahaa kadaa waxaasaan ku sameeyey bixadrati ay makaana xuduurihi weeye meeshii uu joogay ayaan kadaa waxaa ku sameeyey aw yaquula waa inuu yidhahdaa huwa saxaabigii aw hayru hayrkiisa fucila fulaanun fulaan baa ku sameeyey bixadrati nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga yani meel uu joogay kadaa waxaasuu ku sameeyey markaasna ma sheegay walaal buusan lam yadkur sheegin inkaarahu lidalika nebigu calayhi salaau wasalaam arrinkaasi inuu ku diiday nhasiga uu sameeyey taqriirku waa waxa nabiga agtiisa lagu sameeyo calayhi salaatu wasalaam nabiga inuu ka aamuso mar hadduu ka aamusay inuu shaygaasi bannaan yahay baa laga qaadanayaa sida ficilkii uu sameeyey saxaabigii khaalid bin waliid baashii loohan jiray adab ayaa wuxuu ku cunay nabiga agtiisa calayhi salaatu marka nabiga ooma diidin nabigu oma diidin calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa baasha dabiga la yidhaahdo inay markaa xalaal tahay dabiguna maahan yani midaan marka la yidhah ama maansacagalayda abescagalayda taasi maahan dayib waa labo oo isku nooc isku egyihiin laakiin laba nooc bay kale yihiin oo dabigu yani ardulxijaaj dhulkaas ayuunbaa laga helaa waa xalaalkaasi laakiin kani waa yani summun qaatil waa sun dilaa'a weeyaan marka taas waxay noqonaysaa taqriir nabiga u qiray yani ficilkaa la sameeyey oo agtiisa lagu sameeyey oo u arkayey waxa weeyaan nabigu waa qiray waa u ogolaaday kuma diidin taqriir baa la ohanaya waana ku cadda ayib saddexdaas garanay waa marfuuc qawli oo sariixa ah, marfuuc ficli oo sariixa ah, marfuuc taqriiri oo sariixa ah. marfuucnimo way ka dhexaysaa sariixnimona way ka dhexaysaa laakiin mid waa qawli midna waa ficli midna waa taqriiri saddexdan saddex la mid ah wuxuu inoo keenayaa xukmi ah araabicu kan afraad waxaa weeye almarfuucu alqawliyu xukman marfuuc alqawli oraah ah xukman xukm ahaanbu markaasi qawli ku yahay naxw an yaquula saxaabiyu saxaabigu inuu yidhahdo hayrulmacruufi saxaabigii hayrulmacruufi aan lagu aqoonin bilahdi inuu ka qaato can ahli kitaab ahlu inuu yidhaahdo wey qowlan oraah oraahdaasoo laa majaala lira'yi ra'yigu uusan boos ku lahayn iyo walijtihaad ijtihaad uusan ku lahayn fiihi yani markaasi shaygaas qowlkaasi walaa tacaluqa lahu tacaluq iyo calaaqana uusan la bibayaani hariibin hariib in la caddeeyo aw sharxi mushkilin shay mushkilun caddayn in markaa la sharxo wadalika milu ikhbaarihi waa sida saxaabigu inuu ka warramo ama hayrku uu ka warramo saxaabigu inuu ka warramo milu ihbaarihi ay ikhbaari saxaabiyi waa sida saxaabigu inuu ka warramo can alumuuri almaadiyati arrimihii tegey ka badi lkhalqi sidii yani markaasi abuurka bilowgiisii oo kale wanaxwi wax la ah aw ikhbaarihi waa sida inuu ka warramo saxaabigu can umuuri alaatiya arrimo imaan doona kalfitan fitanka dhici doona dagaallada dhex mari doona ummadda muslimiinta wa axwaal qiyaamati iyo arrimaha qiyaamaha siraadkii iyo cardigii iyo yani markaa miisaankii iyo inuu ka warramo wakada kaa waxaa la mida ah ikhbaaruhu inuu ka warramo saxaabigii camaa yaxsulu yani markaasi waxa uu ku xasilayo bificlihi marka la sameeyo awaabun ajar baa markaa ku xasilaya awaabkaasoo makhsuusun gaar ahaaneed aw ciqaabun makhsuusun ama ciqaab gaar ahaaneed baa ku xasilaysa noocaan afraad waxaa weeyaan waa marfuuc nebigaa loo kor yeelay waana qawli waa oraah waana xukman wuxuu ka soo horjeedaa marka kii hore wuxuu ahaa yani qawli sariixa ayuu ahaa kana wuxuu noqonaya qawli xukm ah marka xukm maxaa loo jeedaa bimacnaa waxaan uu ka warramay baa wuxuu la xukm noqonayaa hadal nebi maxamed uu ku hadlay oo kale buu la xukm noqonaya laakiin hadalkan nebigu kuma hadlin calayhi salatu salaam waxaa ku hadlaya waa saxaabiga sawaadix maaha saxaabiga ha ku hadlo laakiin macnahan uu ka warramayo ayaa wuxuu la xukum qaadanayaa oraaha nabigu uu ku hadlay oo kale marka maxaa la odhanayaa oraahdani waxay la mid tahay xukunka ay qaadanayso iyo waxay ka warramaysa marka la eego oraah nabi maxamed uu ku hadlayoo kale calayhi salaatu wasalaam ayib limaada maxaa loo simaya lianna waxaan qofkan uu ku hadlayo wax asagu ka ijtihaadi kara maaha asagoo ha ku hadlo oo oraahda asagu ha yeesho laakiin wuxuu iska odhan kara maaha waa wuxuu yani markaa meel u hayo waa wuxuu meel u hayo ila waxaan qofku asagaa iska yani ikhtiracan karaa isagaa iska odhan karaa waxna qofku inuu xujo u hayo mooyaan iskama odhan karo min ayna lakaa lagu odhanaya xageed keentay marka shayga noocaasoo kale ah oo qofku asagu ra'yi ahaan yani iska odhan karin waxaa la odhanayaa marfuucun xukman ayaa la odhanayaa marfuucun qowliyan xukman baa la odhanaya almarfuucu lqowliyu xukman naxw an yaquula saxaabiyu saxaabiga waa inuu yidhahda hayrulmacruufi shardigaasaa meesha yaalla saxaabigaasi waa inaan lagu aqoonin nimankii markaasi banu israa'iilka ahlukitaabka inuu wax ka soo qaato waa inaan lagu aqoonin haddii lagu yaqaano meesha markaa shubha imaanaysa oo maxay tahay waxaan uu sheegayo yuusan ahaanba ijtihaad asagu uu keenay waxaa suurtagala inuu ka qaatay ahlu baa markaas shubhadaasa imaan karta mar haddii shardigaa la waayey macnaheedu waxaa weeye hadalkani asagu uu ku hadlay wuxuu ka soo qaadanayaa nebi maxamed sal allahu aleh wasalam oraahdu asagu ha yeesho laakiin meel buu cuskanaya hadalka almarfuucu lqowliyu xukmu naxwi an yaquula saxaabiy waa inuu yihahda hayru lmacruufi saxaabiga hayru lmacruufi mid lagu yaqaana hayrkiisa ah bilahdi inuu ka qaato can ahli kitaab qawlan ayuu odhanaya isagaa qawl kale qawlkaasoo laakiin laa majaala ra'yi ra'yi aan boos ku lahayn bimacnaa ra'yi ahaan aan laiska ohan karin ayib wlijtihaadi fiihi yani markaas qowlkaasoo ra'yi aan majaal ku lahayn walijtihaadi fiihi ijtihaadna aan markaas boos kulahayn lahayn oon laga ijtihaadi karin walaa tacalluqa lahu yani markaasi walaa tacalluqa lahu qowlkaasoo aan tacalluq la lahayn bibayaani hariibin kelmad hariiba in markaasi la caddeeyo dayib oo qof markaasi luqadda garanaya kelmad hariiba wuu fasiri karaa sida maalan zuhriba uu u fasiray kelmaddii yani markaasi ataxanu atacabud oo ugu fasiray taasna maaha aw sharxi mushkilin shay markaa mushkil ah oo aan waadix ahayn inuu markaa fasiraya aan ahayn milu ikhbaarihi maxaa la mida ah waxyaalahan milu ihbaarihi waa sida inuu ka waramo can umuuri maadiyati arimihii tegey ka badi alkhalqi yani bilowgii markaasi abuurkao kale qofna markaasi iskama sheegi karo abuurkii iyo bilowgiisii iyo si wax loo abuuray iyo iskama sheegi karo qofka sheegaya laabud waa inuu yani markaa meel cuskanayo hadalku asagu ha yeesho laakiin waa inuu yani markaasi shay cuskanayo Eh, wanaxwihi aw ihbaarihi waa inuu ka warramaa saxaabiga can umuur aatiya arrimaha imaan doona kalfitan sida markaa fitanka dhici doona in la dagaalami doono lislayn doono dhibaatooyin ay dhici doonaan inuu ka warramo wa axwaal qiyaama marka arrimaha seebuu ku ogaan karaa kayfa yacrif hadihi lumuur inay fitan dhici doonaan qiyaamaha iyo waxa dhici doona siraadkii iyo miisaankii iyo xisaabtii wuxuu inuu markaasi daliil ka hayo nebi maxamed sal allahu alay wasalam ayuu saa u odhan karaa wakada kaa waxaa la mid ah ikhbaaruhu inuu ka warramo camaa yaxsulu waxa uu ku xasilayo bificlihi marka la sameeyo hawaaban makhsuus ajar baa laga helayaa oo wuxuu yidhi qofka tukadaa maalintii labiyo toban ragcadood fi lyowmi waleyla bana allahu lahu bayta fi ljanna miska odhan kara hadalkaas iskama odhan karo laabud waa inuu daliil u hayaa soo waadix maha laabud haduu iska yihado waa lagu ohanaya min ayna laka ila adug musharic ma tihide aduu sharciga ma dejiside min ayna laka xaggeed ka keenta lagu ohanaya markaasa wuxuu ohanayaa xadiid baa markaas sidaa tilmaamaya oo nebigaa sidaa laga soo wariyey sal alla alay waslam wakada ihbaaruhu waa inuu ka warramo camaa yaxsulu bificlihi shay marka la sameeyo uu ku xasilaya samayntaa la samaynaya hawaabun makhsuus ajar gaar ahaaneed aw ciqaabun makhsuus ama ciqaab gaar ahaaneed oo markaasi eh, wuxuu sheegay qofka ficilka noocaas sameeya ciqaab noocaasa ku dhacaysa ayib iskama odhan karo marka an waxaa weye almarfuucu alficliyu xukman kanna wuxuu muqaabil u yahay kii labaad buu muqaabil u yahay almarfuucu alficliyu xukman marka waxay wadaagayaan almarfuucu iyo alficliyu way wadaagayaan kii ilaa kiin labaad muxuu ahaa sariixan buu ahaa kanna muxuu noqday xukman buu noqday naxw an yafcala saxaabiyu saxaabigu waa inuu sameeya ficlan ficl waa inuu sameeyaa ficilkaasoo laa majaala ra'yi fiihi yani ra'yigu uusan boos ku lahayn bimacnaa aan ra'yi laga oran karin ka salaati cali bni abi aalib radi allahu canhu waa sida salaaddii cali uu tukaday alkusuufa kusuufka uu tukaday fii kulli ragcatin ragcad kasta wuxuu tukaday akara wax ka badan min rukuucayn laba rukuuc wax ka badan imaam shaafici yani cali asagu salaad uusan nebi maxamed oga haynin calayhi salaatu wasalaam daliil iyo xujo iskama samayn karo waayo waa cibaado cibaadaduna yani waxa weya waa tawaquf wixii daliil loo hayo ayuunbaa markaa la samayn karaa haddii kale maxay noqonaysaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa esh rad marka ficilka uu sameeyey cali oo inuu salaaddii kusuufka uu laba rukuucood wax ka badan la yimid yani waxay tusinaysaa inuu markaasi wax u hayo oo xujo uu nebi maxamed looga hayo calayhi salaatu wasalaam kaa marka waxaa la odhanayaa marfuucun waa ficil uu sameeyey xukum ahaanbuu marfuuc u yahay laakiin culimadu waxay idhahdeen yani waxaa weye xadiidka cilaa ku sugan sababtu waxaa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam hal mar buu tukaday yani markaasi qorax madoobaadka ayuu tukaday waxaana dhacday xilligii inankiisii uu dhintay ibraahiim ina shamsa walqamara aayataani min aayaat illaah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati xadiidka macruufka ahaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas inankiisi u dhintay ayaa qoraxda madoobaatay markaas waxay yidhaahdeen qoraxda waxay u madoobaatay limowti ibraahiim markaasuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam inay yihiin qoraxda iyo dayaxu laba aayadooda ka mid aayaadka ilaahay marka uma madoobaadaan qof dhimashadiis iyo dhalashadiis marka nebigu hal mar buu tukaday marka uu tukadayna wuxuu u tukaday bikulli racatayni rukuucaan bikulli ragcatin rukuucaan sida la yaqaano marka waxaan suurtagal ahayn isagoo ficilku nebigu hal mar uu ka dhacay inuu dhowr kayfiyad u tukado oo la yidhaahdo marna wuxuu u tukaday halkii dhowr rukuucood buu u sameeyey marna wuxuu u sameeyey laba rukuucood buu u sameeyey fii waaxid ma dhici karto marka midda sugan waxaa weeyaan in ragcad kasta ay leedahay laba rukuucood wixii ka badanna fiihi cila tanaana ka mid ah marka wa calaa fardi sixatihi haddiiba yani markaa la yidhaahdo waa saxiix ayaa markaa ayuu tusaale noqon karaa haddii la yidhaahdo waa sax oo dhowr goor buu nebigu tukaday sal allahu aleh wasalam maalan kusuufkii oo kale marna sidanuu u sameeyey marna sidanuu u sameeyey markaasoo kale tusaale waa noqon karaa laakiin haddii la yidhaahdo hal mar buu nebigu tukaday sal allahu aleh wasalam markaasna hal kayfiyu u tukaday kayfiyaduna waa midda saxiixayo yani axaadiistu aynoo sheegeen tani marka waxay noqonaysaa mid macluula ayay noqonaysaa alkhamisu almarfuucu alficliyu xukman waa marfuuc nabiga loo koryeelayo oo ficil ah xukm ahaanba marfuucu yahay naxw an yafcala saxaabiyu waa sida saxaabigu inuu sameeyo ficlan ficilkaasu laa majaala lira'yi fiihi ra'yigu iyo ijtihaadku usan boos ku lahayn ka salaati caliy bni abi aalib radi allahu canhu waa sida salaaddii cali uu tukaday alkusuufa qoraxmadoobaadkii fii kulli rakcatin rukuuc kasta fi kuli rakcatin rakcad kasta wuxuu tukaday aara min rukuucayni yani wuxuu la yimid aara min rukuucayn laba rukuuc wax ka badan asaadis almarfuucu taqriiriyu xukman marfuuc kana wuxuu la mid yahay kii saddexaad buu la mid yahay ayuu cagsi ku yahay kaas wuxuu ahaa sariixan almarfuucu altaqriiriyu sariixan buu ahaa kana wuxuu noqonayaa almarfuucu altaqriiriyu xukman buu noqonayaa naxwu an yukhbira saxaabiyu inuu saxaabigu warramo anahum kaanuu yafcaluuna inay ahaayeen kuwa sameeya saxaabadu fii cahdi nabiyi sal allahu alay wasalam kada arrinkaasay samayn jireen walaa yunkaru calayhim laguma inkiri jirin marka wuxuu noqonayaa waa marfuuc nabiga loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam waa taqriiri nabiga agtiisa lagu sameeyey nabiguna waa qiray xukum ahaan buu saa u yahay xukum ahaan ayuu saa u yahay wa min asiyaq waxaa ka mid a ah siiqooyinka iyo alfaadda allatii alfaaddaasoo lahaa xukmu rafci xukumka rafciga yeelanaysa bimacnaa xadiidka marfuuca la midka waxaa ka mid a qowlu saxaabiyi saxaabigu inuu yidhaahdo min asunati kada sunnada waxaasaa ka mid a sida xadiidka xadiiu anas min asunati ida tazawaja arajulu albikra cala hayib aqaama cindaha sabcan ayib bishardi laakiin waa inaan la qaydin haddii la qaydo sunnadaasi oo maalan la yidhahdo waa sunnatu cumar ama sunnatu abi bakrin la yidhahdo ama sunnatu cumrayn la yidhaahdo markaas laysat sunata nabiyi sal alla alay waslam lakiin marka la ilaaqo weeye min asunati la yidhaahdo xaalka noocaasa ayay noqonaysaa yani markaasi min qismi lmarfuuc min asunati kada sunnada waxaasaa ka mid ah umirnaa bikada waxaasaa nala faray nuhuynaa can kada waxaasaa nagala reebay arrimahaasoo dhan waxay noqonayaan xadiid marfuuca ay la mid yihiin waxay tidhi yani markaasi umirnaa bikada yani xadiidkii umira bilaalu an yashfaca aladaan bilaal waxaa la amray aadaanka inuu ka dhigo shafci labalaba ka dhigo wayutra iqaama marka umira bilaal ninka wax amraya cidda wax amraysa waa nebi maxamed sal alla alih wasalam marka waa xadiis marfuuca ayuu markaa la mid yahay nuhiina can kada waxaasaa nagala reebay sida xadiikii umu caiya nuhiina can itibaaci janaa'iz walam yuczam calayna aw yaxkum asaxaabiyu saxaabigu waa inuu xukumaa calaa ficilin ficil oo min alafcaali afcaasha ka mida biannahu taacatu lilahi tacaala inuu yahay wax marka ilaahay loogu dhowaado oo marka ilah lagu caabudo aw lirasuulihi sal alla alay wasalam inuu yahay yani wax markaasi taaco ah oo u sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam aw macsiyatun inuu yahay macsiyo inuu ku xukuma saxaabigii ficil afcaasha ka mid ah. yahay yani markaasi macsiyo ka qowli camaar ibnu yaasir radia allahu canhu waa oraahdii camaar ibnu yaasir uu man saama yowma shaki qofka sooma maalinta yowmu shakiga ah oo laga shakisan yahay yani ma ramadaan baa mase waa yani markaasi shacbaan faqad casa abalqaasim abalqaasim buu caasiyey sal allah aleh wasalam rawahu asxaabu sunan ayaa wariyey wacallaqahu lbukhaariyu bukhaarina mucallaq buu ka dhigay oraahda waxaa leh camaar ibnu yaasir man saama yowma ashaki faqad casa abalqaasim ayb marka wuxuu sheegay cidda soontaa maalinta yowmu inuu cusyaan la yimid asagu marka min cindihi iskama odhan karo qofka waxaa sameeya cisyaan buu la yimid laa macnaheedu waxaa weeyaan daliil buu u hayaa arrinkaasi inuusan bannaanayn marka wuxuu soo gudagelayaa almarfuucu xukman ayuu markaasi la mid noqonayaa oraahda asagaa yeelanaya saxaabigu laakiin macnaha uu ka warramayo marka la eego ayuusan saxaabigu min cindihi ka ohan karin almawquufu asaxaabiyu wma tucrafu bihi suxbatu hada maxaluhu almawquufu mawquuf iyo asaxaabiyu saxaabi ay tacriif saxaabi iyo wamaa tucrafu bihi suxbatu suxba waxa lagu garanayo hada maxaluhu wamabxauhu almawquufu mawquuf maa xadii weeye udiifa loo tiiriyey ila saxaabiyi saxaabigaa loo tiiriyey min qowlin xaalu yahay oraah aw ficlin ficil aw taqriirin taqriir waa inuu yahay wsaxaabiyu saxaabi qowlku waa oraahada lagu hadlay ficilkuna waa wax la sameeyey taqriirkuna wax agtiisa lagu sameeyey weeye wsaxaabiyu saxaabigu oo marka uu ka aamusay wsaxaabiyu saxaabigu huwa man laqiya nabiya sal allah alay wasalam waa cid nebi maxamed la kulanta calayhi salaatu wasalaam mu'minan bihi asagoo markaasi nebi maxamed rumaysan calayhi salaatu wasalaam wamaata ku dhintay cala islaamnimo walow takhalala habad soo dhex gasho daalika arrinkaas ay bayna aliqaa'i waalmowt markuu nebi maxamed la kulmay calayhi salaatu wasalaam iyo intuusan dhiman ka hor riddatun gaalnimo calal asaxi qowlka sixada badan markaan ku soconno yani saxaabi waxa weeyaan cidday nebi maxamed la kulantay sal alla alay waslam qaar baa waxay yidhahdaan man ra'a anabiya ciddii nebi maxamed aragtay lakiin waxaa ka xoog badan ciddii la kulantay lianna man ra'a anabiya haddii ru'yo la shardiyo waxay noqonaysaa saxaabadii indhala'aanta ahaa inaan saxaaba noqon liannahu maa ra'uu nabiya sal alla alay wasalam sida cabdullahi bn maktuum oo kale nebiga muusan arag mar hadduusan arag haddii la shardiyo oo lagu tacriifay saxaabi man ra'a nabiya idan cabdulahi maktuum laysa min asaxaaba saasaa la ohanaya laakiin qowlkan marka lagu tacriifiyo saxaabi man laqiya nabiya sal alla alay wasalam ciddii nebi maxamed la kulanta markaasi waa soo gudagelaya asaga iyo hayrkiisba man laqiya nabiya sal alla alay wasalam waa ciddii nebi maxamed la kulanta mu'minan bihi xaaluu yahay mid rumaysan wamaata ku dhinta cala islaami walow takhallalat haba soo dhex gasho daalika arrinkaasoo ah yani liqaagii uu kulmay iyo dhimashadii dhexdooda riddatun gaalnimo cala alasaxi qowlka sixada badan markaan ku soconno weeyaan ayib oo rag baa jira intay markaasi ridoobeen haddana dib u noqday baa jira wasuxbatu suxbadii tucrafu waa la garanayaa bitawaaturi tawaatur baa lagu garanaya lakiin hadduu ku dhinto gaalnimada hadduu ku dhinto khalaas laysa saxaabiyan waa kaafir weeye sawaadix maa wasuxbatu suxbadii tucrafu waa la garanayaa bitawaaturi tawaatur baa lagu garanaya shaksiga inuu saxaabi yahay maxaa lagu garanayaa mutawaatir inay tawaaturto sida alkhulafaa alraashiduun inay yihiin min asaxaaba waa shay mutawaatira weeye ayib waxaa soo warinaya cadad fara badan tuxiilu lcaadatu tawaauhum cala alkadib ayaa soo warinaya marka tawaatur baa lagu gartaa awil istifaado waxaa lagu gartaa istifaado bimacnaa shuhro iyo caannimo sida cukaasho kale sabaqaka biha cukaasha cukaash inuu saxaabi yahay waa shay markaasi istifaado ah oo caan baxay aw ikhbaari bacdi asaxaaba saxaabada qaarkood inay ka warramaan aw bacdi iqaati taabiciin taabiciinta kuwooda iqaadka bacdi ka mid ah inay sheegaan sida abu muusa alashcari ayaa nin dhintay ayaa wuxuu sheegay abuu muusa alashcari radi allahu canhu ninkani inuu nebi maxamed wax ka wariya calayhi salaatu salaam markuu ikhbaaru saxaabi saxaabi baa ka warramaya inuu markaa shakhsigani saxaabi ahaa aw biikhbaarihi can nafsihi ama saxaabigu inuu naftiisa ka warramo annahu saxaabiy inuu saxaabi ah id kaana dacwaahu hadday tahay sheegashadiisu mumkinatun mid suurtagal ah saxaabigu waa inuu yidhaahdaa markaasi naftiisa waa inuu ka warramaa inuu saxaabiya dacwadaa uu sheeganaya waa inay suurtagal tahay oo inay suurtagal tahay ma daliil maxaa tusinaya waxaa tusinaya yacnii boqolkii sano iyo wixii ka horreeyey waa inay tahay wakhtiga uu sheeganayo inuu saxaabi markaa yahay laakiin xilli dambe hadduu sheegto laga aqbali mayo nabi maxamed sal alla alay wasalam koo iyo tobankii buu dhintay marka qarnigii boqolaad wixii ka dambeeyey qofku hadduu sheegto saxaabi baan ahay waxaa weeyaan waa dacwa hayru mumkina waa sheegasho aan mumkin ahayn yani sababu nebi maxamed kula kulmay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo loogu daraya markuu sheeganayo inuu saxaabi yahay wa an yakuuna cadlan shakhsigaas qof caadila waa inuu yahay qof caadila waa inuu yahay marka dacwada hayr mumkinada waxaa ka mid a tii uu sheegtay ninkii ratanulhindi la ohan jiray sawaadix ma ratan wamaa adraaka maa ratan ayuu yidhi imaamu dahabi yani wuxuu yidhi dajaalun shaykhun dajaal waa beenaale weyaan waa beenhawaas wuxuu sheegtay yani qarnigii lixaad kadib ayaa wuxuu sheeganayaa bacd sittomia inuu markaa saxaabi yahay ayuu sheeganayaa taasoo kale waa dacwa hayr mumkina waa sheegasho markaa aan suurtagal ahayn almaqtuucu walfarqu baynahu wa bayna almunqatic halkanna waxay kaga warramayaan culimadu raximahum ullah xadiidka maqtuuca ah iyo farqiga u dhexeeya maqtuuc iyo munqaic almaqtuucu maqtuuc maa xadii weeye udiifa loo tiiriyey ila taabiciy taabiciga loo tiiriyey aw man duunahu cid ka sokaysa min qowlin aw ficlin ah qoraah ama ficil ah waxaa odhanayaa ibnu siriin baa sidaa yidhi xasan albasri baa sidaa yidhi zuhri baa sidaa yidhi wahaa kada maa udiifa ila taabiciyi oo wixii loo tiriya taabica aw man duunahu min qowlin oraaha aw ficlin ficla wlfarqu bayna almaqduuci walmunqaic farqiga udhexeya waxa way maqtuuc iyo munqaic istilaaxan ana alawala kan hore oo muxuu yahy ka hore waa maqtuuca sifatu min sifaati almatni matniga lagu sifeeya oo waxaa la haadaa matnu maqtuuc baa laodhanaya milu alrafci waalwaqfi oo kale rafci waxaa loo yaqaanaa marfuuc waxaa loo yaqaanaa xadiidka nebi maxamed loo koryeelay sal allahu aleh wasalam mowquufna waxaa la yidhaahdaa waa xadiidkii taabiciga saxaabiga loo koryeelay oo saxaabiga ku jooga saasoo kale xadiidka taabiciga ku joogan maxaa laohanaya maquuc baa la ohanaya marka maquucu matnigu kusaabsan yahay yani oraahdani waxay ku joogtaa taabiciga loo jeedaa sida loo oranayo oraahdani nebi maxamed bay ku joogtaa calayhi salaatu wasalaam ama saxaabigay ku joogtaa marka kuwaasay la mid tahay sida kuwaaba matniga ugu saabsan yihiin ayuu markaa maquucuna matniga ugu saabsan yahay oraahdani taabicigan ayaa iskale wahaakada walaakharu kan kale oo munqaica sifatun sifo weeye oo min sifaat isnaad ka mida sanadka ifaatka iyo tilmaamaha uu leehay wadalika milu tacliiq walirsaal buu la mid yahay tacliiqi irsaalkii o kale xadiidka mucallaqa annaga soo marnay waa xadiidka la xadfay awalu sanad oo bukhaari oo kale ama nasaa'i oo kale ama tirmidi oo kale saaxibulkitaab ayaa wuxuu xadfayaa yani markaa sanadka awalkiisu xadfaya kaasoo kale marka wuxuu noqonayaa mucallaq buu noqonaya mursalna waa annagii soo marnay oo taabicigu inuu xadiidka nebi maxamed u kor yeelo anaga soo marnayoo sakdigu markuu dhaco fi anaai sanad biayri tawaalin waxaa laohanaya hada xadiiun munqaic baa laohanaya marka munqaic iyo mucallaq iyo markaa mursal waa sakdiga ku dhaca isnaadka weeyaan amaa maqtuuc iyo marfuuc iyo waqfi mawquuf waxay ku saabsan yihiin cidda loo nisbaynayo qoraaxdani ima ila rasuuli sal ly slam fayakuunu marfuucan waima ila asaxaabiyi fayakuunu mawquufan waima ila taabici fayakuunu maqtuucan wtaabiciyu taabicigu huwa man shasi weyaan laqiya la kulmay saxaabiyan saxaabigu la kulmay muminan xaaluya mid rumaysan ay bilahi wa rasuulih wamaata ku dhintay cala slaami islaamnimo ku dhintay kaasa waxaa loo yaqaanaa n markaasi taabici almukhadaramu mukhadaram hada maxalu waa meeshii looga hadlaya halkani almukhadaramu mukhadaram huwa man shaksi weeye adraka soo gaaray aljaahiliya jaahiliyadii ayuu soo gaaray waa maa qabla islaam weye jaahiliyadu wzmn rasuuli sal la alay aslam waqtigii nabi maxamedna wuu soo garay alayh salatu asalaam walam yalqax lamuusan kulmin ay fii xaali kownihi musliman asagoo musliman lamuusan kulmin isagoo gaalu la kulmay ayib ma noqonayo mukhadaram buu noqonaya wlmukhadaramuuna mukhadaramuuntu akaru way ka badan yihiin min ishriina nafsan labaatan qof way ka badan yihiin minhum waxaa ka mid alaxnaf ibnu qays baa ka mid ah abu muslim alkhawlaani baa abu cumaan nahdi baa ka mid ah waxaa ka mid ah abu camar ashaybaani baa ka mid ah suwayd ibnu afala ka mid ah camar ibnu maymuun baa ka mid ah wahaakada wa hum ayaguna min waxay culimadu inooga warramayaan mukhadram wax la yidhaahdo min alkhadrama laga keenay hadramaduna macna alqacu ayaa la yidhaahdaa waa goyn waxaa laga gooyey saxaabada isku wakhtiga ahaayeen baa laga jaray oo la yidhi yani ka mid ma tihiin wuxuu noqonaya marka mukhadram waa ciddii xilligii jaahiliga qabla islam bay soo gaareen xilligii nebi maxamed sal alla alay slam way soo gaareen lamaysa kulmin waxaa ka mid noqonaya najaashi ninkii la odhan jiray najaashi melikulxabasha oo markaa islaamay oo nebigu ku tukaday sal slam salat alhaa'ib buu ku tukaday min almukhadramiin buu ka mid yahay waayo wuxuu noolaa yani markaasi xilligii maa qabla islam wamaa bacdah ayuu noolaa nabiguna lama kulmin alayh salat salaam wuuna rumeeyey marka shaksiga noocaasa waxaa la odhanayaa baa la marka wuxuu soo gaaray xilligii jaahiliga maa qabla islaamna wuu soo gaaray zamanu rasuulna wuu soo gaaray calayhi salatu salaam nabigana lamausa kulmin isagoo muslim ah laakiin asagoo gaala hadduu la kulmay oo markaa dib uu ka islaamay weli waa mukhadram weli waa mukhadram shardigu waxaa weeye saxaabi marka la noqonayo waa inaad nebi maxamed la kulantaa wa anta muslim haddaad la kulanto shaksiga hadduu la kulmo huwa kaafir uma aslama bacda dalik kadib uu markaa dibka islaamo saana uu ku dhinto asagoo nebi maxamed aan la kulmin waa min almukhadramiin tiradooduna waa yani markaas labaatan way ka badan yihiin raggaasi markaas ay culimmadu tilmaameen ayaa ka mid ah axnaf ibnu qays iyo abu muslim alkhawlaani iyo abu raja alcuaaridi iyo abu cumaan anahdi wa hum min ataabiciina cala axiix taabiciinta ayaa markaa lagu darayaa qaar culimmada ka mida ah oo markaa ku daray saxaabada ayaa jira laakiin xagga wakhtigay saxaabada kala mid yihiin zamankay joogeen waa zamanu saxaaba laakiin marka la eego martabadooda iyo xadiikooda wuxuu la martaban yahay xadiiu attaabiciin weliba wa aclaa abaqa taabiciin taabiciinta abaqaad leh waa kuwa ugu sarreeya ayay markaasi ka mid noqonayaan marka xadiikooda wuxuu noqonaya xadii maqtuuca ayuu noqonaya alculuw wanuzuul hada maxalu halkana waxaa lagaga hadlayaa yani markaas culuwi iyo nuzuul wax la yidhaahdo qad khasa allahu tacaala alla wuxuu ku gaaryeelay hadi umma ummaddan wuxuu ku gaaryeelay bilsnaadi sanad buu ku gaaryeelay sanadkii almutasili xidhiiday ilaa nebiyiha laga gaaro sal la ala sl nabigeeda wa qaala cabdulaahi ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi alsnaadu isnaadku min adiini diintu ka mid yahay walowla isnaadu isnaad mawjuudun hadduusan ahay mid jooga laqaala wuxuu odhan lahaa man shaaa cid kastoo wax doonaysa maa shaaa waxa uu doonaya rawahu muslim imaam muslim wuxuuna ku sheegay muqadimada saxiixu muslimka ayuu ku sheegay wa qaala sufyaan ahawri sufyan ahawri wuxuu yidhi magaciisu waa sufyaan ibnu saciid athawri alisnaadu isnaadku silaaxu lmumini qofka muminka hubkiisa weeyaan waa qofka muslimka hubkiisa weeyaan oo hub wuxuu u yahay hubka qofku cadowga isaga difaaca marka isnaadkuna qofku wuxuu kaga difaacayaa nabi maxamed sal alla alay wasalam yani xadiidkiisa ayuu beenta kaga difaacaya nin kastoo been sheegta waxaa la odhanayaa bal hadda noo sheeg goormaa dhalatay sheekhaadka wax ka warinayso goormuu dhashay goormuu dhintay sowaadix maaha markaasaa waxaa soo baxaysa beentiisii iyo rurnimadiisii marka xadiidka nebi maxamed sal alla slam ayaa beenta lagaga difaacaya saasaa marka silaaxulmumin loo leehay wlculuwu culuwigu cibaaratun ay mucabarun waxaa lagu sheegaa can qilati rijaali sanad sanadka ruwaadda sanadkoodu inay yaraadaan wanuzuulu nuzuulna karatun waa inay bataan wahumaa labaduba culuwiga iyo nuzuulku min sifaati isnaadi sanadka lagu sifeeyaa waxaa la odhanayaa sanadun caali iyo sanadun naazil baa la odhanayaa wa culuwu isnaadi sanadka caaliga afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min anuzuuli fiihi ka naazilka ah bishari an yakuuna sanadu markuu ka fadli badanaya waxaa weeye an yakuuna sanad lcaali sanadka caaliga waa inuu yahay khaaliyan mid ka maran min aacfi acfi waa inuu ka maran yahay faama in kaana alculuwu hadduu yahay culuwigu faama in kaana alculuwu maca acfi culuwi haddii la helo maca dacfi dacfi maciisa bimacnaa waa caali laakiin waa daciif falaa fadla fiihi fadli markaa ma leh caaligii laa siyamaa gaar ahaan in ishtamala hadduu koobsado calaa bacdi alkadaabiin beenaalayaal yani markaasi qaarkood aw ilmutahabiina bilkadib sanadka caaliga hadduu koobsado calaa bacdi alkadaabiina in markaa been lagu yaqaano hadduu koobsado aw ilmutahamiina bilkadib ama kuwa lagu tuhmaysta been qaala ibnu salax wuxuu yidhi alculuwu culuwigu yubcid lisnaada isnaadka wuxuu ka fogeeyaa min alkhalali dacfiguu ka fogeeyaa lianna kula waaxidin mid kasta oo min rijaalihi ragga sanadka ka mida ah, yaxtamilu wuxuu aqbali karaa an yaqaca alkhalalu khalalku inuu ka dhaco min jihati dhinaciisa sahwan ay saahiyan xaaliyo mid sahwinaya aw camdan caamidan xaaliyo mid u qasdaya fa fii qilatihim marka ay yaraadaan oo raggii ay noqdaan rag kooban fa fii qilatihim qiladooda iyo yaraantooda ayaa waxaa ku sugan qilatu jihaati alkhalal khalalka iyo dacfiga jihaadkus inay yaraadaan eh, waxay noo sheegeen labada sheekh raximahum ullah sanadku waa min khasaa'isi hadihi alumma ummaddan waxyaalaha gaarka ay la tahay waxaa ka mid ah sanadka ayib eh, nasabka sanadka yani markaasi icraabta waxyaalo waxaa ka mida culimadu ay sheegeen inay markaas ummaddani haas la tahay waxaa ka mid ah alcraabu walisnaad baa ka mid ah culimmadaasi waxay ka soo naqliyeen labada sheekh cabdullahi mubaarak oo dhintay hijriga ayuu dhintay waa min a'imat salaf wuxuu yidhi isnaadku diintu ka mid yahay haddii sanad la waayi lahaa qof kastaba wuxuu doono iska ohan lahaa ayib adoo maanta waxaad odhan lahayd albani baan wax ka wariyey xadiikaas sheekh albani baa ii sheegay oon ka wariyey sawaadix maaha laakiin marka lagu weydiiyo lagu yidhaahdo goormaa dhalatay ood ad waxaan dhashay labada kun iyo kowdii baan dhashay waxaa lagu ohanaya sheekh waa ka horrey dhimashadiis waa ka horraysa marka maxaa soo baxda inaad been sheegayso marka sanadkaas hadduusan jiri lahayn laqaala man shaaa maa shaa qof kasta wuxuu doonoo iska oran lahaa laakiin sanadkii lagu kala baxayaa sufyaan ahawrina wuxuu yidhi waa silaaxu lmumin oo beentii baa markaasi xadiiska lagaga difaacaya culuwigu waxaa loo jeedaa marka culuwi la leeyahay ragga sanadka warinaya yar ragga warinaya ayaa yar ayib eh, marka la leeyahay nuzuulna raggii baa fara badanaya can fulaan can fulaan can fulaan way fara badanayaan labaduba culuwiga isnaadkuna waxay ka mid yihiin tilmaamaha isnaadka ka mid yihiin sanadka waxa la sanadun caali iyo eh, markaa sanadun caali iyo sanad naazil culimmaduna aad bay u jeclaayeen sanadka caaliga ah yaxya ibnu maciin oo fii aakhir xayaatii geeridu ay markaa hayso oo geeridu ay ku xaadirtay baa la weydiiyey maxaa jecesha markaasa wuxuu yidhi sanad isnaadun caali wa beytun khaali waxaan jeclaan lahaa buu yidhi sanad caaliya ah inaan helo yani markaasi guri cidlaana ah inaan helo labadaas inaan isku helo ayaan jeclaan lahaa buu yidhi marka sanadka caaliga aad bay marka u jeclaan jireen iyagoo markaa sanadka caaliga doonaya ayay marka waxay geli jireen safar iyo rixlo maalan sheekh buu xadiis ka qaadanaya sheekhaas sheekh kaleu ka qaadanaya sheekhaa kale oo sheekhan uu ka qaatay sheekhiisaa beled kaleu jooga markaasaa muxuu samaynayaa intuu isaga tago sheekhiisa ayaa wuxuu u tegayaa sheekhaas muxuu doonayaa marka inuu helo sanad caali ah oo wuxuu doonayaa sheekhan la jooga inuu meesha ka saaruu doonaya mar hadduu nool yahay kan kii u sheegay kaasuu u tegayaa wain kaanat yani markaas wain kaanat masaafatu baciida soo waadix marka sanadka caaliga wuxuu qiimo yeelanayaa waa markuusan dacfi ku jirin weeyaan lakiin dacfi hadduu ku jiro weliba ragga ku jira ay yihiin kadaabiin ama mutahamiin bilkadib markaas wax qiimo ah ma leh laakiin marka qiimaha uu leeyahay waa markii dacfi uu ka maran yahay weeyaan ibnu salax wuxuu yidhi culuwigu isnaadka wuxuu ka fogeeyaa khalalka iyo dacfiga yani markastoo sanadku uu yaryahay dacfigu waa ku yaryahay ayib maxaa yeelay nin kasta oo ka mid a ah ragga sanadkan ku jira wuxuu aqbali karaa khalalku iyo dacfigu xaggiisu inuu oga yimaado khalalkaasi sahwi hooga dhaco ama camdi hooga dhaco laakiin marka raggu ay yaraadaan saddex nin bayba noqdeenba faqad yani khalalkii wuu yaraanayaa marka la eego nin sanadkiisu ama xadiid sanadkiisu ay lix nin yihiin iyo mid ay saddex yihiin midkaa sanadkiisu saddex ay yihiin saddexdu waa ducafo kaa lixduna lixdu waa ducafo halalka marka la eego marka keebaa yar waxaa yar kan markaa saddexdu ay yihiin ayaa markaa yaraanaya taqsiim alkhabar ilaa caalin wanaail khabarka in loo qayo mid caali iyo mid naazil ah yanqasim alkhabaru khabarka waa qaybsamaya biictibaari culuwi sanadi marka la eego sanadka caaliga wa nusuulihi iyo nusuulkiisa ilaa qismayn laba u qaybsamaya o alkhabar alcaali khabar caaliya huwa khabarka caaliga maa khabar weeye qalla ay yaraadeen rijaalu sanadihi ragga sanadkaa yar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu uu ku soo aroorayo bihi sanadkaasi dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiir tiro fara badan aani alkhabaru naazil khabar naazila weeye wa khabarka naazilka maa xadii weeye huwa maa khabar weeyaan kasura ay badanayaan rijaalu sanadihi ragga sanadkaa badanaya binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadka kaleo yaridu bihi sanadka uu ku soo aroorayo dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiir tiro fara badanna yani ugu soo aroorayo yani cagsi bay isku yihiin alcaali wanaazil yucrafu shayu bididihi caali haddaad fahanto naazil waad fahmaysaa waayo cagsi isku yihiin caaligi marku muxuu noqday tiradii baa yaraatay tiradii ayaa yaraatay oo maalan ninkan xadiidkan soo warinaya oo saaxibulkitaab ah isagii nebi maxamed calayhi salatu salam waxaa udhexeeya saddex nin baa udhexeeya maxaa la ohanaya hada sanadun caali baa la ohanaya mid kale waxaa udhexeeya isagii nebi maxamed sal la alay slam toban nin baa udhexeeya kaasna marka muxuu noqonayaa waa isnaadun naazil buu noqonaya isnaadu naazil buu noqonaya ayib marka cagsigay marka isku yihiin caaliga iyo naazilku cagsi bay isku yihiin tiradu hadday yaraato sanadku muxuu noqday caali buu noqday tiradu markay baatana muxuu noqday naazil buu noqday alkhabar alcaali huwa maa khabar weeyaan qalla ay yaraadeen rijaalu sanadihi ragga sanadku binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi ay bisanad sanadku ku soo dalika alkhabaru khabarkaasi biacadadin kaiir alkhabaru naazil khabarka naazilka huwa huwa khabarkaasi maa khabar weeye kaura ay bateen rijaalu sanadihi ragga sanadkaa batay binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi bisanad uu ku soo dalika alkhabar bicadadin qaliil marka midba kan kale cagsi buu ku yahay wa kullu min alcaali wannaasil nawcaani mid kastoo ka mid ah caaliga iyo naasilku laba u qaybsamaya mulaqun mid la ilaaqay iyo wa nisbiyun mid markaa nisbi ah mid markaa mulaqa iyo mid nisbi ah mid la ilaaqay iyo mid markaa nisbi ah falcaali caaliga culuwan mulaqan culuwi mulaqa ah alcaali culuwan mulaqan huwa isagu maa kii weeyaan intahaa sanaduhu sanadkiisu ku dhammaaday ila nabiyi sala allahu alay wasalam bicadadin tiro ugu dhammaaday tiradaasoo qaliilin yar binisbati marka loo eego ila sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi sanadkan uu ku soo aroorayo alkhabaru khabarku bicadadin kaiirin xaalu yahay mid ku dheehan tiro fara badan wadiduhu kaa waxaa ka soo horjeeda annaazilu naazil baa ka soo horjeeda nuzuulan mutlaqan wa huwa kaasna waadixun waa iska cad yahay yacni khabarka caaliga iyo midka naasilka mid kastaba wuxuu u qaybsamayaa markaasi mulaq iyo nisbi buu u qaybsamayaa mulaq marka la leeyahy yani waa sii daysan yahay oo yani markaasi baynahu wa bayna الnabiyi sal اllahu alيه wasalam ayaa waxaa u dhexeeya rag kooban kaa marka maxa lo hahaya culuwun mulaq mulaq waxaa la eegayaa meeshuu ku intihoodaa la eegaya wuxuu ku intihooday nebi maxamed sal اllahu alيه wasalam tiraduna waa koobanta waa culuwun mulaq ayib xadiidkii laftiisii ayaa waxaa soo wariyey rag fara badan tiraduna waa badanta wuxuuna ku intihoonaya ila nabiyi sal alla alay wasalam kaasna maxaa laohanaya waa nuzuulun muطlaqan ayaa la ohanaya marka cagsi bay isku noqonayaan falcaali culuwan muطlaqan huwa maa xadiiu way intahaa sanaduhu sanadkiisu uu ku intihooday ila nabiyi sal allahu alay wasalam bicadadin xaaloo ku dhehnaa tiro qaliilin yar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi uu ku soo arooraya alkhabaru khabarku bicadadin kaiirin xaaluu yahay mid markaa ku dheehan tiro fara badan wadiduhu kaa waxaa ka soo horjeeda annaazilu nuzuulan mulaqan baa ka soo horjeeda wahuwa kaasna waadixu waa iska cadyahay seebuu cadyahay wuxuu u cadyahay tiradii baa fara badan intihaagiisuna waa ila nabiyi sal alla alay wasalam wlcaali culuwa nisbiyan caaliga culuwigiisu nisbi uu yahay huwa mantahaa sanaduhu waa xadiidka sanadkiisa uu ku intihooday ilaa imaamin mashhuur imaam mashhuur ah ayuu ku intihooday imaamkaasoo min a'imat alxadiid ka mid ah kamali washucba maala umalka maala waa ku tusaalaynayahay bicadadin qaliilin xaaluu ku dheehan yahay tiraya binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo walada bihi sanad uu ku soo arooray dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiirin xaaluu ku dhehnaaday wadiduhu kaasna waxaa ka soo horjeeda annaazulu naazil nuzuula nisbiyan yani markaasi nuzuul nisbi ah yan xaaluu ahaaday halkan yani wuxuu inoogu sheegayaa culuwigii mulaqa markuu inoo culuwi nisbe waxaa loo jeedaa sanadkani waa caali laakiin binisbat ilaa shaksin mucayan sidii kii hore oo kale ma sidaysna ila nabiy sal ly slam meel wuxuu ku joogaa sida maalan maali oo kale maalig oo kale oo ninbaa wuxuu ku gaarayaa raawi ayaa wuxuu ku gaarayaa maalik baynahu wa bayna maalik maala aa waxa lo ohan marka waa culuwun laakiin nisbi ayib nisba waxaad ku fahmaysaa kii hore xagee ku dhammaanayey mulaqa ahaa ila nabiyi sal ala slam kan laakiin binisbati ilaa man ilaa maalik maalik buu ku joogaa marka raawigan xadiidka warinaya baynahu wa bayna maalik alaaatu ashkhaas idan hada culuwun nisbi binisbati liman limaalik ama baynahu wa bayna shucbati alaaatu ashkhaas mid kale ayaa markaa jira oo asna markaas naazil ah oo baynahu wa bayna maalik hamsa idankaasna muxuu noqonayaa waa nuzuulun nisbi sawaadex maaha sanadkii baa dheeraaday laakiin binisbati ilaa man ilaa maali waa garana wuxuu sheekhu wlcaali culuwan nisbiyan caaliga culuwi nisbi uu yahay huwa maa mid weeye intaha sanaduhu ku dhammaaday sanadkiisu ilaa imaamin mashhuur min aimati alxadiid ka mid ah ka maalik washucba maalan umailka maalan bicadadin qaliilin xaaluu ku dhehnaaday cadad tira binisbati marka loo eego ila sanadin aakhara sanad kale sanadkaasoo walada bihi ay bisanad uu ku soo arooray sanadkaasi dalika alkhabaru khabarkaas bicadadin kaiirin xaal ku dhehnaa tiro fara badan wadiduhu kaa waxaa ka soo horjeeda annaazulu naazilkii kii marka hooseeyey nuulan nuuul hooseeyey nuuulkaasoo nisbiyan nisbi ah bimacnaa muqayad ah la qayday marka imaamka marka loo eego tiradu hadday badato waa naazil nisbi ah tiradu hadday yaraatana waa naail yani waxaan ujeedaa haddii imaamka marka loo eego tiradu hadday yaraato waa caalim nisbi imaamka marka loo eego mucayanka tiradu hadday badatona muxuu noqonayaa naail nisbi tiradu hadday badato hadday yaraato baynaka wa bayna arasuul aw bayna araawi wa bayna arasuul muxuu noqonayaa culuwun mulaq hadday tiradu dheeraato baynaka wa bayna arasuul maxay noqonaysaa nuzuulun mulaq anwaacu nisbi nisbiga noocyadiisa tatafaracu min anisbiyi nisbiga waxaa ka farcamaysa arbacatu anwaac afar nooc kow almuwaafaqatu nooc loo yaqaano muwaafaqo wahiya muwaafaqadu waxaa weeye an yasila raawi raawigu waa inuu gaaraa ilaa shaykhi axad almusanifiin musanifiinta mid ka mida shaykhooda kalbukhaariy oo kale maalan min hayri ariiqihi laakiin wuxuu marayaa ariiqii bukhaari midaan ahayn maca culuwi isnaadihi iyadoo markaa sanadkan uu caali yahay calaa isnaadi almusanif marka loo eego sanadka musanifka wamala lidalika alxaafidu xaafidku wuxuu ku tusaaleeyey bian yarwiya albukhaariyu xadiian waa inuu maala ka wariyo imaam albukhaari xadii can qutayba can maalik maalan qaala alxaafi qaailku waa xaafi bn xajar weeye falow rawaynaahu haddaan warino xadiikaas bukhaari uu wariyey min ariiqi lbukhaariyi bukhaari ariiqiis haddaan marno kaana baynana wa bayna qutayba qutayba oo shaykhii bukhaari ah, walow rawaynaahu haddaan warino min ariiqi abicabaas asaraaj can qutaybana aan ka warino lakaana ay la saara waxaa ahaanaya baynana annaga iyo wa bayna qutayba sabcatun toddoba qof faqad xasalad lanaa waxaa noo xasishay oo noo sugnaatay almuwaafaqatu waafaqitaan maca albukhaariyi aan waafaqayno fii shaykhihin aan ku waafaqayno ee qutayba maca alculuwi iyadoo markaa sanadku uu imaam albukhaari raximah allahu tacaala xadii buu soo wariyey kasoo qaadba waa xadiikii yani markaasi inama alacmaalu biniyaat bukhaari baa soo wariyey bukhaari sanadkaasi arday baa markaasi xadiikaasoo kale soo warinaya hadda xaafidku isagaa wuxuu sheegay sanadka imaam albukhaari yani markaasi imaam albukhaari yani sanadkiisa markii la maro bimacnaa bukhaari dariiqiisa la soo maro waxaa u dhaxaynaysa bayna xaafi ibnu xajar xaafidku waa dembeeyey ieedboqoabykontonkii buu dhintay waa qarnigii sagaalaad buu dhintay bukhaarina wuxuu dhintay qarnigii saddexaad laba boqol lixiyo kontonkii buu dhintay waa qarnigii saddexaad weeye ayib waqti baa marka udhexeeyey marka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay xadii maalan xadii haddii aan marno sanadka imaam albukhaari haddaan marno sheekhiisa waxaan ku gaaraynaa waa sheikh oo qutayba waxaan ku gaaraynaa waa xaafidka iyo sheekhaasi waxaa noo dhaxaynaya waa haddaan bukhaari sii marno sheekhiisa qutayba waxaan oogu tegaynaa kam yani markaasi sideed qof baan oogu tegaynaa amaaniya waa haddii bukhaari dariiqiisa aan sii marno dayib haddii aan ka leexanno sanad baan soo marnay meeshii aan bukhaari soo mari lahayn bukhaari shakhsigii ka horreeyey markaan soo gaarno bukhaari waa ka leexanaynaa shaksi kalaan maraynaa oo la siman bukhaari markaasa waxaan kala warinaynaa sheekhii bukhaari xaalka noocaasna sanadku wuxuu noo noqonayaa toddoba qof buu noo noqonayaa soo waadix maaha labada goorba bukhaari waxaan sugnila xaggee sheekhiisa soo mar marna asagaan soo marnay dariiqiisa baan soo marnay marna maxaan samaynay waa ka leexanaa marka markaan asaga soo marnayna qutaybe oo sheekhiisa waxaan ku soo gaarnay imise qof sideed markaan garab dhinaca marnayna toddoba marka labadaas midna waa caali midna waa naazil midka caaliga waa midka toddoba lagu soo gaaraya shaykhu bukhaari midka sideed lagu soo gaarayana muxuu noqonayaa waa naazil midka noocaas marka waxay u yaqaanaan oo isilaaxa u yaqaanaan muxadiiintu waxa wey almuwaafaqa muwaafaqa maxaa loogu bixiyey lianna bukhaari baad shaykhiisii la waafaqday adii bukhaari baa siman xaafid bnu xajar iyo waxay soo gaarayaan oo isugu imaanayaan shaykhulbukhaari bay isugu imaanayaan markay shaykhulbukhaari isugu imaadeen bishardi waxaa weeye waa in marka la garab maro yani eh, bukhaari markaad ugu imaanayso sheekhiisa sanadkaad soo martay waa inuu yahay sanad caaliya waa inuu yahay marka bukhaari dariiqiisa marka la maro sanadka naazil buu noqday markii la garab marana muxuu noqday caali buu noqday marka kaasoo kale waxay u yaqaanaan muwaafaqay u yaqaanaan almuwaafaqatu wahiya waxaa weeye an yasila raawi raawigu waa inuu gaaraa ilaa shaykhi axadi almusanifiina musanifiinta mid ka mida sheekhiisuu gaaraya kalbukhaari maalan ila bukhaari waa saaxibu kitaab soo ma kitaab buu leeyahay saxiixulbukhaari yani macruuf ku ah maalan umailu maalan min hayri ariiqihi asagoon la maraynin saaxibu lkitaab dariiqiisa maca culuwi isnaadihi ayadoo lala qabo markaasi maca culuwi isnaadihi sanadkiisu inuu markaasi caaliya calaa isnaadi lmusanif musanifka sanadkiisa ayuu caali ka yahy musanifka sanadkiisa ayuu caali ka yahy wamaala lidalika alxaafidu xaafidku wuxuu ku tusaaleeyey ibnu xajar weeyaane bian yarwiya albukhaariyu xadiian tusaale wuxuu noqonaya bukhaari inuu xadiid soo wariyo yuu ka warinayaa can qutayba waa sheekhiisii can maalik qutaybana wuxuu ka warinayaa sheekhiisii oo maaliga ah, maalan qaala xaafidku wuxuu yidhi falow rawaynaahu haddaan warinno adiikan warinay min ariiqi bukhaari baan ku warinay jidkii markaa bukhaari baan marnay kaana baynana wa bayna qutayba annaga iyo qutayba marka waxaa noo dhaxaynaya xaafid ibnu xajar iyo qutayba amaaniyatun sideed qof walow rawaynaahu haddaan warino xadiikii laftiisii min ariiqi abicabaas asaraaj can qutayba qutayba oo markaa shaykhulbukhaarina aan ka sii warino annagoo marayna meeshii aan mari lahayn bukhaari waxaan maraynaa abicabaas saraaj baan maraynaa ayib qutay baan ka warinaynaa marka lakaana ay la saara waxaa ahaanaya baynanaa annaga oo xajar ah iyo wa bayna qutayba sabcatun toddoba qof baa ahaanaya faqad xasala lana waxaa noo xasishay bimacnaa waxaa noo sugnaatay almuwaafaqatu maca albukhaariy xaafidkaa odhanaya inaan waafaqno xaafid yani markaa bukhaari fii shaykhihi shaykhiisa ku waafaqno shaykhiisa waa kee qutayba weliba maca alculuwi iyadoo sanadku uu caaliya laakiin marka culuwigu imaanayo mata waa marka dariiqiisa la maro mase marka la gara maro marka la dhinac maro dariiqiisa ayuu culuwigu marka imaanaya laakiin haddii la maro dariiqiisii muxuu noqonaya sanadkii naazil buu noqonaya kaasoo kale marka wuxuu u yaqaanaan almuwaafaqa magacaasay u bixiyeen ka labaad waxa weye albadel badel baa la yidhaahdaa wa yusama alibdaalna waa la yidhaahdaa wa huwa alwusuulu waa in la gaaro ilaa shaykhi axad almusanifiin musanifiinta mid ka mid a ah, sheekhiisa heekhiisa waa sheekha labaad kii hore muxuu ah waa sheekhiis soo maahayn kan waa sheekhii labaad waa bukhaari sheekhiisi labaad ayaa la gaaraya min hayri ariiqihi laakiin waxaa lagu gaarayaa sheekhu shaykhi almusanif ariiqiisi midaan ahayn maca culuwi lisnaad ayadoo sanadku uu caali u yahay cala alisnaadi ilayhi yani marka lasii maro yani musanifka marka lasii maro isnaadkiisa sanad ka caalisan wa miaalu dalik kaa tusaalis waxa weeyaan maa qaala alxaafidu yani midka uu yidhi xaafid ibn xajar mushiran xaaluu tilmaamaya ilaa miaal muwaafaa muwaafaqada hore isagoo tilmaamaya tusaalihiisa wuxuu yidhi almadkuura lasoo sheegay kaan yaqaca lana dalika isnaadu bicaynihi wuxuu noqonayaa kaan yaqaca lana inuu noo dhaco dalika alisnaadu sanadkaasi bicaynihi laftiisa min ariiqin ukhraa waddo kale jid kale ariiqaasoo hayri ariiqi bukhaariyi bukhaari ariiqiisa aan ahayn ila alqacnabiyi qacnabi markaa la gaarayo qacnabina wuxuu ka warinaya can maalik fayakuunu alqacnabiyu acnab wuxuu noqonayaa fiihi ay fii hada sanad badalan mid bedelka ah can qutayba qutayba bedel ka yahay shaykh اlbukhaariy bukhaari shaykhiisu bedel ka yahay bedelku wuxuu noqonayaa oo eh, isku dhow yihiin bedelku iyo markaasi muwaafaqadu bedelku wuxuu noqonayaa ariiqii eh, musanifka sida ariiqii bukhaari oo kale waad garab maraysaa ariiq kalead maraysaa waxaad isugu imaanaysaan imaam اlbukhaari shaykhiisa labaad sheekhii sikood wuxuu ahaa oo haddaan isugu nimid muxuu ahaa qutayba maanta waxaa la yimid shaykhu shaykhihii oo ah alqacnabi cabdulahi ibn maslamat alqacnabi ayaa la yimid waa shaykhu shaykhihii weeye shaykhu shaykhihii weeye ayib marka la eego haddii la maro ariiq albukhaari oo markaa laga sii wariyo qutayba oo laga sii wariyo qacnabi sanadku waa dheeraanaya haddii laakiin ariiq kale la maro oo lagaga soo dhaco qacnabi lagaga soo dhaco ariiqii jidkii sanadka muxuu noqonayaa sanad gaaban buu noqonaya marka kaasoo kale marka maxay odhanayaan waa albadel bay u yaqaanaan albadel ama alibdaal bay odhanayaan bimacnaa ibdaal waxaa loo jeedaa sheekhii hore muwaafaqadii waxaan kula kulannay sooma ahayn annagoo sanad caaliya haysana waxaan kula kulannay sheekhiis sooma ahayn maanta laakiin annagoo sanad caaliya haysana xaggeen kula kulannay bukhaari shaykhu shaykhihi idan sheekha dambe oo maanta qacnabe wuxuu bedel ka yahay yuu beddel ka yahay kii hore oo ahaa qutayba lanna mar hore waxaan kula kulannay shaykhiisa soo maa maantana waxaan kula kulannay shaykhu shaykhi idan shaykhu shaykhana wuxuu bedel ka yahay shaykhii hore ayuu bedel ka yahay ayib yani meesha aan kula kulmi lahayn kii koobaad ayaan waxaan kula kulannay shaykhii labaad taasaa marka bedel loo leehay oo shaykhan labaadba wuxuu bedel ka yahay shaykhii hore taasaa marka bedel loo oranaya wa miaalu dalika ma qaalahu alxaafidu weeye mushiran xaaluu tilmaamay ila miaal muwaafaqati almadkuuri lasoo sheegay kaan yaca waa ina noo dhacdo alia snaad kaan yaaca waa inu noo dhaco dalika alisnaad sanadkaasi bicaynihi laftiisa min ariiqin ukhra ukhra baa lagu sifeeyey min ariiqin ukhra waddo kale oo ariiqu yudakar wa yuanas ariiqun aakhar baa la odhan karaa ariiqun ukhrana waa la odhan karaa min ariiqin ukhra ariiqaasoo hayri ariiqilbukhaariyi bukhaari ariiqiisa aan ahayn ila alqacnabiyi qacnabi ayaan markaasi gaaraynaa can maalikin buuna ka warinaya markaa qacnabi maalik buu ka warinaya fayakuunu qacnabiyu qacnabi wuxuu noqonaya fiihi ay fii hada sanadi badel mid bedel ka ah can qutayba qutayba bedel ka yah can qutayba shaykhi lbukhaariyi yani markaa qutaybahaasu shaykhi lbukhaariyi bukhaari sheekhiisa ah bukhaari yani markaasi sheekhiisa ah waa sheekhiisi koowaad qutayba qacnabina muxuu noqonaya waa sheekhii labaad marka bedelku waxaa lagula kulmayaa sheekha labaad muwaafaqana xagga lagula kulmayaa sheekha koobaad laakiin laba goro waxaa la socda sanadkeennu waa inuu yahay caali waa inuu yahay wuxuu sheekhu yidhi wa akaru maa yuctamaru yani inta la ictibaaranaya waxaa ugu badan kullu min almuwaafaqati wاlbadel bedelka iyo muwaafaqada marka la ictibaaranaya waxaa ugu badan idaa qaaranaa waa markay siman yihiin idaa qaarana markay ku lamaanaadaan bedelkii iyo markaasi muwaafaqadii alculuwa culuwi markay ku lamaan yihiin wailaa yani markaasi haddaysan ku lamaanayn culuwi fahumaa waaqicaani muwaafaqadii iyo bedelkii way dhacayaan biduunihi ay biduuni culuwi bay dhacayaan maxay u jeedaan culimadu halkan waxay u jeedaan eh, marka la ictibaarinayo muwaafaqo iyo bedel marka la ictibaarinayo waa inaa ninkan ictibaarinaya yani bedelka iyo muwaafaqada ninka ictibaarinaya waa inuu haystaa sanad caali ah oo marna uu kula kulmayaa musanifka sheekhiisa isagoo sanadkiis u ka sarreeya musanifka marna waa inuu kula kulmayaa shaykhu shaykhihii asagoo sanadkiis uu yahay sanad caali ah laakiin asagoon sanad caaliya haysanin hadduu kula kulmo marna shaykhiisa marna kula kulma shaykhu shaykhihi markaas wax ictibaara ma leh wax ictibaara markaas ma leh laakiin muwaafaqadan iyo beddelkani marka ay qiimo yeelanayso oo ictibaar yeelanayso waxaa weeyaan waa markii musanifka marna lagula kulmo shaykhiisa marna lagula kulmo shaykhu shaykhihi maca eesh maca culuwi sanad soomaadex maaha labadaa waa inay wada socdaan markaasuu ictibaar yeelanaya wa akaru maa yuctabaru yani inta ugu badanoo marka la ictibaarinayo kullu min almuwaafaqati walbadel waxa weye idaa qaaranaa markay ku lamaan yihiin yaa ku lamaan waa muwaafaqadii iyo bedelkii muwaafaqaan helnay bedel baan helnay idaa qaaranaa waa markay ku lamaan yihiin ay la socoto alculuwu culuwi markay ku lamaan yihiin bedel baan helnay maca alculuwi waxaan helnay muwaafaqo maca alculuwi wayla yani haddaysan in lam yuqaarina alculuwa culuwa haddaysan muqaarin la muwaafaqa la helay ama bedel baa la helay biduuni culuwin fahumaa muwaafaqadii bedelkii waaqicaani way dhacayaan biduunihi ay biduuni culuwi culuwi la'aantii ayay markaa dhacayaan macnaa waa la helaya weeyaan laakiin ictibaarka la siinayo waa markii culuwulisnaad marka uu socdo weeye ka saddexaad waxa wey almusaawaatu musaawaad weeye wahiya musaawaadku an yastawiya waa inay simaan cadadu rijaali sanadi raawi raawiga sanadkiisa raggiisii tiradoodii maca sanadi axadi musanifiin musanifiinta mid ka mida sanadkiisa waa inuu la simaa wa miaalu dalika arrinkaa tusaalihiis waxaa weeye maa waqaca ay maa abata waxay u sugnaaday lxaafid bn xajar min axaadiiin ahaatay axaadiidaasoo fiiha yani dhexdeeda u ahaaday baynahu wa bayna nabiyi sal ala slam casharatu rijaalin toba nin waqad waqaca litirmidiyi wاnasaa'iyi tirmidi ee nasaa'ina yani markaasi waxa u dhacay oo u sugnaaday bihada cadadi cadadka nafsihi laftiisa ayib wa huwa maa rawaahu tirmidiyu weeye fii fadli suurat ikhlaas waa xadii imam tirmidi soo wariyey oo ku saabsan suurat ikhlaas fadligeeda wa rawaahu nasaaiyu fi kitaabi sala can abi ayuub radi allahu canhu marfuucan xaa la kor yeelaya nabiga loo kor yeelayo xadiisku waxa weeye qul huwa allaahu axad suuraddaasi tacdulu ula qur'aan qur'aanka ulukiisa udhigmaysaa qaala wuxuu yidhi xaafid bn xajar laa aclamu ma ogi isnaadan sanad awala ka dheer min isnaadi hada xadii xadiikaa sanadkiisa wa fiihi waxaa ku sugan ittatu min ataabiciin lix taabici baa ku sugan mana lix taabici baa kala warinaya sitta min ataabiciin baa kala warinaya ayib walilxaafid ibn xajar waxaa u sugnaaday juzun kitaab baa u sugnaaday jamaca fiihi uu ku aruuriyey casharata axaadii toban ku kulmiyey alcashara alcushaariya tobanka tobanleyda ah waa toban xadiioo mid kastaba sanadkiisu uu tobanniya marka wuxuu bixiyey alcashara alcushaariya u bixiyey toban tobanley ah qaala alxaafid alciraaqi wuxuu yidhi wa kaanat almusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilli hore wa ama alyowm maanta fatumkinu way suurtoobaysaa musaawaadkii fii mulaqi alcadad cadadkiioo la ilaaqay laa fii xadiiin bicaynihi yani markaa xadii cayntiisa markaasi kuma suurtoobayso nooca saddexaad waxa weeyaan musaawaa musaawaatku waxa weeyaan xaafid bn xajar maalan wuuda mutahir buu ahaa qarnigii sagaalaad buu ahaa tirmidi iyo nasaa'ina yani qarnigii afraad saddexaad meelahaasay ahaayeen raggaa marka alxaafid ibn xajar baa xadiikaasi warinaya isagai nebi maxamed waxa udhexeeya calayhi salaatu salaam waxaa udhexeeya toban nin tirmidi oo qarnigii saddexaad ahaa qarnigii afraad ahaa ayaa waxaa udhexeeya baynahu wa bayna anabiyi sal allah alay slam hada alxadiid toban nin marka yaa siman musaawaad yaa siman xaasma xajar iyo tirmidi iyo nasaa'i baa siman say u siman yihiin xadiidkan markuu wariyo xaasma xajar uu yihahdo hebel baa ii sheegay suu u sii wado nebi maxamed sal la alay slam toban buu ugu tegayaa tirmidi iyo nasaa'i oo ka horreeyeyna maxay ogu tegayaan toban bay ogu tegayaan idan musaawa way simeen ayb wahiy waxa weye almusaawa wahiya waxa weyaan an yastawiya inay simaan cadadu rijaali sanadi raawi raawiga sanadkiisa ragga ku sugan tiradooda ayaa wuxuu la simayaa maca sanad axadi almusanifiina musanifiinta mid ka mid ah sanadkooda wamiaalu dalik waxa weye maa waqaca lilxaafid ibni xajar wuxuu u sugnaaday xaafid ibni xajar oo min axaadii ahaatay dhexdeeda uu ahaaday baynahu wa bayna اnabiyi sal ه alay casharatu rijaalin toba nin waqad waqaca litirmidiyi wanasaa'i waxaa u dhacay oo u sugnaaday bi hada alcadad nafsihi tiradaasoo kale baa iyana u sugnaatay wa huwa maa rawahu tirmidiyu xadiidka marka xaafid ibn uu toban oogu tegay nebi maxamed sal اllah alay wasalam tirmidi iyo nasaa'ina toban yani oogu tegayaan waa xadiidkee wa huwa maa rawahu tirmidiyu waa midka tirmidi uu soo wariyey fii fadli suurati اlikhlaas uu ku soo wariyey wa rawahu nasaa'iyu fii kitaabi الsalaة can abi ayuub radi allahu canhu marfuucan xaal nabiga loo koryeelayo qul huwa allahu axad taacadulu ulu qur'aan xadiikaas weeye qaala xaafidku wuxuu yidhi laa aclamu ma ogi isnaadan sanad adwalo ka dheer min isnaadi hada alxadii xadiidkan sanadkiisa wa fiihi waxaa ku sugan sittatu min ataabiciin lix taabiciin baa kusugan lix taabici baa ku sugan oo kala warinaya walilxaafid ibnu xajar waxaa u sugnaaday juzun kitaab baa u sugnaaday waa kitaab yar yani toban warqabood oo kale taqriban meelahaasoo kale ayay juz yihaahdaan aaa axaadii toban xadii wasamaa wuxuuna ku magacaabay alcashara cushaariya tobanka yani markaa tobanka xadii alcushaariya oo sanadkoodu dhammaan uu toban nin ka kooban yahay qaala alxaafid alciraaq wuxuu yidhi wa kaanat almusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilli horaa la heli jiray waayii horaa la heli jiray wa ama alyow maanta oo xaafid alciraaqi fii mulaq acadad tira la ilaaqay laa fii xadiiin bicaynihi xadiia cayntiisa ku suurtoobi mayse yani muxuu ujeedaa sheekhu xilligii hore waxaa la heli jiray buu sheekhu leeyahay bukhaari xadii uu nebi maxamed yani marka xadiis uu warinayo oo asagii nebi maxamed ay udhexayso calayhi salaatu salaam dhowr nin oo markaa saddexda ama afar nin in la helo nin ka dambeeyey yani muddo ka dambeeyey oo marka asaguna xadiidkaasi iyo asagii nebi maxamed saddex nin yani udhexayso la heli may waa suurtagal in la helo bukhaari maalan xadii waxaa hadlaya ciraaqi wuxuu leeyahay in la helo waa suurtagal xadii gaar adigu ku ah markaad ragga sanadkan tiriso inaad nabi maxamed ku gaadho maalan afar nin ayib bukhaarina muxuu ku gaaray afar nin sawaadix maha marka bukhaari xadiiska ku gaaray afarta waa xadii gaar ah weeye adiguna waa mid gaar ah labay kale yihiin sowaadix maaha laakiin xadiid mucayan ah in adiguna aad noqoto afar bukhaarina afar u noqdo wax suurtoobaya maaha laakiin mutlaqu waxaa laga yaabaa inaad hesho maalan eh, xaafid ciraaqi oo kale ama iyo raggii la simnaa inay helaan yani markaa sanad eh, ragga soo warinaya ay kooban yihiin afar nin oo kale waa xadiid marka maalan iyagu eh, marka ay warinayaan xadiid kale kaana aan ahaynna waxaa soo warinaya bukhaari wuxuu ku gaarayaa nebi maxamed sal alla alay afar nin marka maxaa kala duwan axaadiistii baa kala duwan laakiin hal xadiid in laysugu yimaado bukhaarina afar uu noqdo ibnu xajarna afar uu noqdo oo waxaan suurtoobaynin weeyaan marka culimadu maxay yidhahdeen wa kaanat almusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilligii hore way suurtoobaysa waayo wakhtigii baa dhowaa zamankii baa isu dhowaa wa ama alyowm maanta isagoo marka wuxuu joogaa qarnigii siddeedaad buu joogaa fa tumkinu waxay suurtagal ku tahay in la simo oo bukhaari iyo nasaa'i iyo tirmidi aad la simanto fii mutlaqi alcadad tiro la itlaaqay oo maxay tahay in la yidhaahdo ciraaqi iyo nebi maxamed sal ly slam xadiidkaas afar nin baa udhexeeya bukhaari iyo nebi maxamed xadiidkaasi afar udhexeeya laakiin isku xadiid maahan nin kasta waa xadiis madax bannaan weeye fatumkin waxay ku suurtoobaysaa fii mutlaq alcadad tiro la ilaaqay oo markaasi laa fii xadiiin bicaynihi xadii muayana kuma suurtoobayso xadiis mucayana ma suurtoobayso maadaama bukhaari iyo maalan xaafid ibn xajar oo kale ay u dhaxayso yacni qarnigii saddexaad iyo qarnigii sagaalaad aad bay u kala fog yihiin shan qarni baa u dhaxaysa taqriiban marka xadiis uu bukhaari ku warinaya saddex nin adiguna inaad ku wariso saddex nin uu xaafid mxajar ku wariyo waa waxaan suurtoobayni wey laakiin in la helo waa suurtagal xaafidku xadii madax bannaan inuu helo oo saddex ku gaaray ama afar ku gaarayo xadii kalena in la helo oo bukhaari uu ku gaarayo afar ama saddex marka waxa la ohanaya musaawaad baa la helay baa la ohanaya musaawaad lakin hadihi musaawa fi xadiiin waaxid laa fi xadiiayn wuxuu sheekhu le raximah llah fayakuunu raawi almusaafaxatu cafan alraabicatu almusaafaxatu nooca afraad waxa weeyaan musaafaxo wahiya musaafaxadu waxa weeyaan an yastawiya wa inay simaan isnaadu raawi raawiga sanadkiisa cadadan xagga tirada maa isnaadi tilmiidi axad اlmusanifiin musanifiinta yani markaasi mid ka mida sanadkiisa waa inuu la simaa raawi raawigu wuxuu ahaanaya kaanahu laqiya almusanifa inuu la kulmo musanifkii oo kale warawaa canhu ka wariyey wasumiyat bidalika saasaa lagu magacaabay lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay bilmusaafaxati gacanqaad ay isgacan qaadaan bayna man talaaqayaa cidda kulanta noocaa falaadoo ka mida yani markaasi nisbiga yani anwaacda nisbiga waxaa weeyaan almusaafaxa weeye musaafaxa waxaa weeyaan yani arday ka mida maalan bukhaari ardaydiisa kasoo soo qaada muslim oo kale muslim waa ardaygii bukhaari xadii baa wuxuu ku gaaraya nabi maxamed sal اllah alay wasalam toban nin sawaadex maha toban nin xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu ku gaaraya isaguna tobankii oo kale marka yaa siman xaafid ibnu xajar iyo ardaygii bukhaari baa siman marka musaafaxa loo bixiyey musaafaxa maxaa loogu bixiyey yani ninkan ardaygani ninkan xadiidka ku gaaraya maala xaafidka oo kale oo xadiidka ku gaaraya baynahu wa bayna nabiyi toban nin ay tahay wuxuu la siman yahay ardaygii bukhaari buu la siman yahay soo waadix maaha mar hadduu la siman yahay waxay ka dhigan tahay xaafid maxajir kaanahu saafaxa albuhaariya bukhaari inuu salaamay oo gacan qaaday limaada lanna ardaygiisii buu la siman yahay ardaygiisii ayuu la siman yahay mar haddii sheekha sheekh ardaygiisii haddaad la simato manaa waxay noqonaysaa adiguna kaanaka inaad arday u tahay sheekhan oo kaleood la kulantay ood salaantay oo kale ka dhiganta wa ila markaasi yuusan la kulminba laakiin waa istilaax culimmadu ay u bixiyeen weeyaan almusaafaxatu wahiya musaafaxadu an ystawiya waa inay simaan isnaadu raawi raawi sanadkiisa aaiaaaisnaadu raawi raawi sanadkiisa cadadan xagga tirada wuxuu la simayaa maca isnaadi tilmiidi axad اlmusanifiin musanifiinta mid ka mida ardaygooda sanadkiisu la simaya waa muslim oo kale maala nabi maxamed wuxuu ku gaaray toban xaafidkana wuxuu ku gaaray toban fayakuunu raawi raawigu wuxuu noqonaya sida xaafidkao kale weeyaane kaannahu laqi inuu la kulmay almusanifa musanif inuu la kulmay oo warawaa canhu uu ka wariyey maxaan oga dhigaynaa kaanahu laqia lanna muxuu la siman yahay kii wax ka qaatay buu la siman yahay mar hadduu la siman yahay kii wax ka qaatay sheekha asaguna kaanahu inuu ka qaatay oo kale ayaa laga soo qaadaya warawa wa sumiyat bidalika arrinkaa waxaa lagu magacaabay wa sumiyat bidalika magacaas musaafaxa loo bixiyey lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay bilmusaafaxati isgacanqaad ay isgacan qaadaan bayna man talaaqayaa cidda kulanta riwaayat alaqraani walmudabaj wuxuu ku saabsan yahay kuwa markaaskii isku faca ah riwaayada ay kala warinayaan iyo walmudabaj midka loo yaqaana mudabaj yani markaas riwaayadiisa riwaayat alaqraani alqariinaani humaa almutaqaaribaani waa kuwa isku dhow waxay isaga dhow yihiin fi sini da'da wlahdi qaadashada laga qaatay can almashaayikh almashaa'ikh baa inoo qoran lakin waa almashaayikh bilya weeyaan walakhdhi can almashaayikh alqariinaani huma almutaqaaribaani waa kuwa isku dhow fi sinni xagga da'da walakhdi qaadasho ay ka qaataan almashaayikh culimmada wa riwaayat alaqraani riwaayat alaqraan hiya an yarwiya wa inuu wariyaa an yarwiya oo markaa faca ah, waa inuu ka wariyaa can qariinii ka isku faca ahaayeen oo isku dhigmayeen dhiggiisa waa inuu ka wariyaa ka riwaayat alacmash waa sida acmash inuu ka wariyoo kale can taymi sulaymaan ataymi inuu ka wariyoo kale almudabaj mudabaj muxuu yihi bifatxi daali mudabaj almuhmala daalka aan dhibicda lahayn wa tashdiid ilbaai almuwaxada bacda dhibicda leh in la shido mudabaj ma'huudun waxaa laga soo qaatay min dibaaje dibaajatay alwajhi wejiga labadiisa dhinac wahumaa diibaajitaanku waxa weeyaan alkhadaani waa labada dhamman weeyaan labada dhamman weya maxaa loogu magacaabay litasaawiihimaa wa taqaabulihima way siman yihiinoo waa iska soo horjeedaan sida markaasi khadaynka ay u siman yihiin ayay labadan qofna u siman yihiin wa huwa mudabajku isilaaxan ay filisila xagga isilaaxa waxa weye an yarwiya qarinaani laba markaa isku faca inay wariyaan kullun minhuma mid kastoo ka mid a ah, can aakhari kan kale uu ka wariyo ka riwaayati um lmuminiina caaisha waa sida inay ka wariso ummuminiin caaisha inay ka wariso wey cafwan ka riwaayati ummuminiina caaisha can abi hurayra inay ka wariso wey wa riwaayatuhu canha asaguna inuu ka wariyo wey lanna way siman yihiin waa saxaabadii wa ka riwaayati malik walawsaaci waa warinta maalik iyo awsaaci ay kala wariyeen wa riwaayatu axmed ibnu xambal mid kastaba can ka kalu oo maali awaac buu ka warinaya awsaacna maali buu ka warinaya axmed wuxuu ka warinayaa cali bna madiini calina wuxuu ka warinaya axmed kaas marka waxaa loo yaqaanaa mudabaj baa la yidhaahdaa mudabaj ayaa la yidhaahdaa wlmudabaju mudabajku wuuu n ka khaasan yahay mulaqan xaaluu yahay min alaqraani aqraanka riwaayat aqraan waxaa ka khaasan mudabajka see uga khaasan yahay lanna mudabajku waxaa shari ah waa inay kala wariyaan caaisha waa inay ka warisaa abu hurayra abu hurayra waa ka wariyaa caaisha mudabaj baa laodhanaya wamaa rawaa kullu qariina can akhiih mudabajun facrifu xaqan wantakhi waa nagii soo marnay ayib qariinaanku maxay noqonayaan waa laba ninoo kala warinaya laba yani marka waa laba arday midkood baa mid kale ka warinaya laakiin yani maalan caaisha waxay ka warinaysaa abu hurayra laakiin abu hurayra laa yarwi can caaisha kaasoo kale marka maxa la odhanaya aqraan baa la odhanaya mudabaj waxaa sharday inay kala wariyaan labadani aqraanna midkood baa mid kale ka warinaya laakiin kan kale kama warinaya asagu farqigaasa marka udhexeeya marka eh, waynay yihiin kuwa markaa isku dhow xagga da'da iyo inay wax ka qaateen yani markaasi culimada waa inay isku dhow yihiin wa riwaayat alaqraani riwaayat alaqraani alqarinaani huma almutaqaaribaan waa kuwa isku dhow fi sinna xagga da'da walakdi qaadashada ay ka qaateen cala almashaayikh bilya in la ahriyo weeyaan qaar ba waxay yidhahdaan yani mashaa'ikh oo la yidhaahdo hamse la ahriyo waa laxni marka waxay yidhahdeen man hamaza eh, mashaayikhana hamaznaahu yani qofka almashaayikh tahmiiziye manaa hamze ku dara hamaznaahu ay awjacnaahu darban ya waan xanuujinayna ninkaas maadaama qaladka uu la yimid wriwaayat laqraani hiya waxa weye an yarwiya inuu wariyo qariinun qariin wa inuu wariyaa can qariinihi kii markaasi ka riwaayat acmashi waa sida acmash inuu ka wariyo sulaymaan ibnu mihraan weyaane can sulaymaan ataymi inuu ka wariyo weye wlmudabaj mudabajna bifatxi daali lmuhmalati wa tashdiid almuwaxada maakhudun waxaa laga soo qaatay min diibaajatay alwajhi wahumaa diibaajitaanku waxaa weeye alkhadaani labada dhaman weeyaan maxaa loogu bixiyey litasaawiihimaa way siman yihiin wa taqaabulihima waa iska soo horjeedaan labada nina way labada shakhsina way siman yihiin labada shaksina way siman yihiin maadaama ay siman yihiin oo isku arday ay yihiin saasaa loogu magacaabay mudabaj wa huwa mudabajku isilaaxan ay filistilaax an yarwiya wa inuu wariya alqariinaani labadii markaasi sinaa kullu minhuma mid kastoo ka mida ah can alaakhari kan kale wa inuu ka wariyaa ka riwaayati um lmuminiin caaisha radi allahu canha wa inay ka wariso can abi hurayra wa riwaayatu abi hurayra canha can caaisha wriwaayau mali wlwsaaci wariwaayau axmed ibnu xambal wacali bn madini kulun can aakhar midba kan kalu ka warinayaan wlmudabaju mudabajku ahasu wuxuu ka khaasan yahay mulaqan xaaluu yahay min alaqraani aqraanka asaga ka khaasan isagoo ka khaasan yahay lanna mudabajku waa inay kala wariyaan labaduba aqraankuna midunbaa ka kale ka warinaya wa min fawaa'idi macrifati hada nawci nawcan in la barto fawaa'idda laga helayo waxaa ka mid a laga aamin helo min an yudanna in loo maleeyo ziyaadatun ziyaado kaa'inatun fi sanadi sanadka inay ku sugan tahay aw yudanna loo maleeyo ibdaalu can can in markaa lagu bedelay yani bilwaawow lagu bedelay fawaaidda waxaa ka mid a ah laga helayo in markaas loo maleeyo sanadka inay ziyaado ku sugan tahay oo maalan marka la arko abu hurayrata can caaishata can اnnabiy sal اllah alay wasalam qofkaan aqoonin fannigan muxuuse odhanaya meesha yaa dheeraad ku ah markii la arko abuu hurayrata can caaishata can اnebiy muxuuse odhanaya waxaa dheeraad ah? caaisha waa dheeraad abuu hurayra can اnebiy buu ahaa asalku soo waadix ayib taase marka waa laga ammaan helaya qofka yaqaana wuxuu odhanaya way dhici kartaa oo waa riwaayatu alaqraan oo inuu abu hurayre caaisha ka wariyo ama caaisha abu hurayre ka wariso oo markaa nebiga laga sii wariyo way dhici kartaa qofki laakiin aan baran wuxuu is odhanayaa markuu arko abu eh, hurer caaisho ka warinaya caaisho waa dheeraada waa zaaid abu hurer toos buu nabiga uga warinayay caaisha marka dheeraada ka saar marka sanadka saasuu odhanaya ayib waxaa kaloo ka mida ah fawaaidda laga helayo inaan loo malaynin meesha ah eh, maalik can alawsaaci marka la arko ama abu hurayrata can caaisha marka la arko inaan loo malaynin asalku inuu ahaa abuu hurayrata wa caaishata can اnabiy way isku cadfanaayeen inaan saa loo malaynin maadaama ay siman yihiin yani marka abu hurayre caaisha oo laba saxaabe ay yihiin inaan loo malaynin labadooda isku lamaan oo wada socda baa waxay wax ka warinayaan nebi maxamed sal alay slam markaad ogaato iyagoo can wax kale warinaya waxaad ogaanaysaa inay tahay riwaayatu eesh riwaayatu alaqraan oo ay tahay can abi hurayrata can caaishata can اnabiyi sax inay tahay ayaad ogaanaysaa marka inaan la moodin cantan inay ahayd caaishatu wa abu hurayrata can الnabiyi sal اllah alيه wasalam wa min fawaa'idi macrifati hada nawc waxaa ka mid alamnu in laga aamin helo min an yudana in loo maleeyo ziyaadatun kaa'ina fi sanad inay sanadka ziyaado ku sugan tahay oo qofkan laga warinayo inuu dheeraad yahay aw yudanna loo maleeyo ibdaalu can can in lagu bedelay bilwaawi oo meeshu marka hore wow isku cadfanaayeen wowga baa inta laga saaray can baa lagu bedelay inaan sidaa la moodin ayaa laga faaidaya riwaayat lakaabiri can asaakiri wacasu hada casu dalik hada maxalu halkan waxay kaga hadlayaan labada sheekh akaabirtii oo ka warinaysa asaakhirtii kuwii waaweynaa ayaa waxay ka warinayaan kuwii yaraa iyo cagsu dalik kaa ah cagsigiisa oo muxuu noqonayaa riwaayat asaakiri can akaabir riwaayat lakaabiri can asaakhir hiya waxaa weeyaan riwaayat shakhsi shakhsigu inuu ka wariyo caman duunahu cid asaga ka hoosaysa fi sinni xagga da'da aw fi lcilmi xagga cilmiga waalxifdi iyo xagga xifdiga ka riwaayati maxamed ibni shihaab azuhri wuxuu ka warinaya can maalik isagaa ka weyn zuhri baa weyn maalik buu ka warinaya wa riwaayatu maalik can cabdillahi bni dinaar waa maalik inuu ka wariyo cabdillahi bni dinaar wa min hada nawci noocan waxaa ka mid ah riwaayatu alakaabir can asaakir waxaa ka mid ah riwaayatu saxaabati saxaabadu inay ka wariyeen can taabiciina taabiciinta saxaabiba wuxuu ka warinaya taabici wadalika riwaayat alcabaadilati waa cabaadiladu inay ka wariyeen oo kale waayrihim iyo ayrkooda can kacbi alaxbaar wa riwaayat alaabaa'i waa sida aabbayaashu inay ka wariyaan oo kale can abnaa'i caruurtooda yani riwaayat alakaabir can asaaqir waa iska shay iska macruufa oo qofka weynaa xagga da'da ku weynaa ama xagga cilmiga ku weynaa ama xagga xifdiga ku weynaa inuu ka wariyo mid ka da'yar ama ka cilmi cilmiyar ama ka xifdiyar nooca marka waxaa soo gudagelaya saxaabadu inay ka wariyeen taabiciinta ayaa markaas soo gudagelaysa riwaayat alakaabir can asaakir sida cabaadiladu alcabaadila waa afartii cabdulaahi ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ibnu camar iyo ibnu zubayr abnaaw cabaasin wa camrin wa cumar wabnu zubayrin hum alcabaadilaة اlgurar yani waa ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ibnu camar iyo ibnu zubayr afartaas waxaa loo yaqaan alcabaadila keligoodna ma ahan saxaabada ragga magacaas yani marka lagu magacaabo sida imaamu suyuud uu soo naqlinaya wuxuu odhanayaa ragga cabdulahi lagu magacaabo saxaabada ka mid a ah, waxaa weeyaan laakiin raggan ayaa markaasi ku caanbaxayragganaa ku caanbaxay kacbulaxbaar bay wax ka warin jireen marka kacbulaxbaar asagu waa taabici xilligii abibakar buu soo islaamay magaalada madiinana xilligii cumar bnu khaaab buu yimid marka wuxuu wax ka yaqaanay diimihii hore oo wuxuu ahaa min culamaa alyahuud buu ahaa min culamaai alyahuud ayuu ahaa kadibna wuu soo islaamay asalkiisu waa min ahli yaman marka cumrigiisuna waa dheeraaday oo boqol iyo afar sano ayuu ku dhintay marka cabaadiladaasi waxay ka warin jireen akhbaartii yani markaas ummadihii hore ayay ka warin jireen marka waxay soo guda gelaysaa riwaayat alakaabiri can alasaaqir bay soo gudagelaysaa waxaa kaloo soo gudagelaya riwaayat lakaabi cala asaaqir aabbuhu inuu ka wariyo inankiisa way soo gudagelaysaa wa min fawaa'idi macrifati hada nawc nowcan in la barto fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah almnu in laga ammaan helo min an yudana alqalbu fi sanad min an yudanna in loo maleeyo alqalbu qalbi iyo markaasi inuu markaas isrogay fi sanad sanadka inuu ku sugan yahay qalbi lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay biriwaayati alasaaqir can alakaabir bay ku dureertay wariwaayat alasaaqiri cala alakaabir hiya riwaayat shaksi waa shaksigu inuu ka wariyo canman fowqu cid ka sarraysa fi sinni xagga dala kaga sarraysa aw fi lcilmi cilmiga kaga sarraysa walxifdi xifdiga kaga sarraysa wahiya ariiqatu lmasluuka waa ariiqada la qaado wa min hada nouc waxaa ka mid ah riwaayat alabnaa'i inay carruurtu ka wariyaan cala alaabba'i aabbayaasha ka wariyaan walaabbaa aabbayaashuna ay ka wariyaan can alajdaadi awowayaasha fawaa'idda laga helaya waxaa oo haddaad aragto yani maalan cabdullahi ibnu cabbaas can kacab alaxbaar haddaad aragto ha oran qalbi baa dhacayoo kacab alaxbaar waa taabici marka asalku wuxuu ahaa can kacab alaxbaar can ibnu cabbaas ha odhan yani waa suurtoobi kartaa lianna waxay noqonaysaa min baabi riwaayatu alakaabir can asaaqir bay noqonaysaa fawaaidda laga helayo ayaa marka waxaa ka mid ah arrinkaas lianna caadadu waxay ku dureertay inay asaaqirtu ka wariyaan akaabirta riwaayat asaaqir cala akaabir yani waxa weeyaan in shaksigu uu ka wariyo riwaayat asaaqir waa tii hore cagsigeeda weeye asaaqirtu inay akaabir ka wariyaan waa shaksigu inuu ka wariyo cid marka asaga ka sarraysa xagga da'da ama xagga cilmiga ama xagga xifdiga waana sida la yaqaano weeye oo daa'iman ardaygu wuu ka hooseeyaa sheekhiisa idan yarwi canhu inanku wuu ka hooseeya aabbihii yarwi canhu wahaakada waxaa ka mid a ah noocaan soo gudagelaya caruurtu inay ka wariyaan aabbayaashood noocan soo gudagelayaan waxaa kaloo soo gudagelaya aabbayaashu inay ka wariyaan ajdaada waxay arkaysaa fulaanun maala camar bnu shucayb can abiihi can jaddihi bahs bnu xakiim can abiihi can jaddihi marka wuxuu ku yimid sanadkaa sidii la yaqaanay oo mid kastaba wuxuu ka warinaya kii ka sarreeyey asaabiqu walaaxiqu hada maxalu halkanna wuxuu kaga hadlayaa culimmadu ay kaga hadlayaan asaabiq walaaxiq waxa la yidhaahdo asaabiq walaaxiq huwa waxa weeye an yashtarika raawiyaani laba raawi waa inay wadaagaan mutaqadimun mid horeeyey iyo wa mutaahirun mid dambeeyey mowtan xagga geerida fi riwaayati werinta waa inay ku wadaagaan can shaykhin waaxidin hal sheekh ay wax ka wada werinayaan maca tabaacudi ayadoo markaasi tabaacud iyo fogaansho uu udhexeeyo bayna wafaatayhimaa dhimashadooda wa min amilatihi waxaa ka mid ah abulcabaas asaraaj shaykhu lbukhaari wa muslim buhaari muslim baa wax ka wariya rawaa canhu waxaa wax ka wariyey albuhaariyu bukhaari baa wax ka wariyey waa sheekhiisii wa abulxusein alkhafaaf abulxusein alkhafaafna waxbuu ka wariyey abulcabaas asaraaj wa bayna wafaatayhima yani dhimashadoodana waxaa udhaxaysa bukhaari iyo abulxusein alkhafaaf naxwu aiiana sana qosano yani qadar in la eg lianna albuhaariya bukhaari tuufiya caam yani wuxuu dhintay a sanadka kii buu dhintay wlkhafaafu khafaafna caam aa aw arbaa aw yani aakii ama afariyo sagaaankii ama an iyo sagaaankii sida laakiin raajix waxaa weeyaan aakii wey mid yani u hormariyey ayib asaabiq walaaxiq wuxuu noqonayaa sheekh ayaa waxaa wadaagaya laba arday ee wax ka warinaya labadii arday ayaa markaasi muddo dheer baa u dhaxaynaysa xagga dhimashada maalan haddaan soo dhoweyno eh, adigoo arday ah oo hadda wax baranaya ayaa nin weyn wax kaa wariyey nin maalan eh, cumrigiisu uu yahay siddeetan sano ayaa kitaab kaa dhigtay kitaab baad u dhigtay ninkii odaygaha wuu dhintay odaygaasi adaa sheekh soo maha wuu dhintay ninkaasi adigu waa noolaatay marka uu kaa qaadanayay ibnu cishriin baad ahayd cumrigaagii baa dheeraaday oo boqol sanaad gaadhay boqol sana kadib baa waxaa wax kaa qaatay arday kale sawaadix maahan ayib ninkaa odaygii xilliga hore kaa qaatay oo dhintay iyo kan xilliga dambe kaa qaatay maxaa u dhexeeya masaafa baciida soo maha waxaa loo yaqaanaa asaabiqu wallaaxiq asaabiq waa kee waa kii kaa qaatay wa umruka man wa cumruka kam ishriin ayib kan adoo maraya boqolla kaa qaatana muxuu noqonayaa laaxiq buu noqonayaa marka asaabiq wallaaxiq noocaasa loo jeedaa marka bukhaari iyo abulxusein alkhafaaf waxay wax ka wada warinayaan abulcabaas asaraaj marka abulcabaas asaraaj bukhaari baa wax ka qaatay bukhaari wuu dhintay xilli dambe waxaa wax ka qaatay abulxusein alkhafaaf xilli dambe marka waxaa udhexaysay bukhaari xilligii uu dhintay oo ardaygii hore ahaa iyo ardaygan dambe oo ah abulxusein alkhafaaf waxaa u dhaxeeya iyo afartan sano ku dhowaad bal hadda eeg adiguba bukhaari wuxuu dhintay abaootani buu dhintay sheekhana wuxuu dhintay adeoadeaaahankii waxaa u dhexeeya marka boqol boqolsagaal iyo soddon sano ayaa udhexaysa dhimashadooda marka kan dambana wuxuu noqonayaa bukhaarina wuxuu noqonayaa saabiq ninka dambana wuxuu noqonayaa abulxusein alkhafaafna wuxuu noqonayaa allaaxiq buu noqonayaa minha waxaa ka mid ah alimaam maalik rawaa canhu waxaa ka wariyey azuhriyu zuhri baa ka wariyey wa tuufiya waa la oofsaday sanad eh, waa ayuu markaa zuhri dhintay wa axmed ibn ismaaciil asahmi tuufiyaasna wuxuu dhintay sanad wa bayna wafaatayhima dhimashadooda waxaa udhexaysay sana maalik yani markaasi oo arday ah uhri oo markaa nin weyn ah uhri oo nin weyn ah baa wuxuu wax ka qaatay maalik oo markaa nin yar ah soo waadix maaha haddaba zuhri wuu dhintay xilli dambe ayaa maalik waxaa wax ka qaatay axmed ibnu ismaaciil asahmi axmed ibnu ismaaciil asahmina wuxuu dhintay marka zuhri wuxuu dhintay boqol afar labaatankii sahmigana wuxuu dhintay abaoaaaotonkii idan waxaa u dhexeeya xagga dhimashada boqol iyo shan iyo soddon baa udhexaysa marka zuhri wuxuu noqonayaa ardayga horeo uhri ka qaatay maalik muxuu noqonayaa saabiq buu noqonaya ninkan dambe sahmina muxuu noqonayaa laaxiq buu noqonaya wuxuu sheekhu yii raximahullah wa min fawaa'idi macrifati hada nooc nowcani fawaa'iddiisa in la barto fawaa'idda laga helaya waxaa ka mid a ah, almnu in laga aamin noqdo min an yudana in loo maleeyo inqiaacu sanadi mutaakhiri ninkan mutaakhirkaa sanadkiisu inuu inqiaac ku jiro oo maalan ardaygii kaa wariyey oo wax kaa qaatay boqol sano kadib markii lasweydiiyo markaad tidhaahdo eh, ama uu yidhaahdo eh, ardaygaa dambe oo xilligaa dambe wax kaa qaadanaya hadduu yidhaahdo sheekhan aan wax ka qaatay waxaa wax ka qaatay nin dhintay boqol sano ka hor maxaa las odhanayaa macquul maahan nin boqol sano ka hor dhintay iyo adigu inaad ku kulantaan sheekhani macquul maaha ina halkaas cid baa idin dhexaysa sawaadex marka sakti inuu jiro ayaa la moodayaa laakiin way dhici kartaa waxay noqonaysaa riwaayatu saabiqi wallaaxiq bay noqonaysaa ayib wa min fawaaidi macrifati hada nawci nowcan in la barto fawaaidsa waxaa ka mid ah almnu in laga aamin noqdo min an yudanna in loo maleeyo inqiaacu sanadi lmutaakhiri kan dambe waa laaxiqa sanadkiis inuu inqiaac ku jiro oo dhankee looga malaynaya waa markii la yidhaahdo wuxuu ninkan mutaakhirkaa riwaaye la wadaagay nin dhintay boqol sano ka hor buu la wadaagay yuu kala wadaagay sheekh hebel buu kala wadaagay dhankaas ayuu markaa labsigu ka imaanaya almuhmalu hada maxalu almuhmalu muhmal waxa weeye an yarwiya raawi raawigu inuu wariyo can shaykhayni laba sheekh inuu wax ka wariyo shaykhaynkaasoo muttafiqayni iswaafaqsan filismi xagga magaca aw fi lismi wasmi labi iska waafaqsan magaca iyo magaca aabba wanaxwi dalika iyo kuwa wax la mid walam yumayaza oo marka aan lagu kala soocin bima yahusu kula waaxidin minhumaa wax gaar ku ah ama khasisaya mid kastoo ka mid ah fain kaana shaykhaani hadday yihiin labada sheekh iqatayn laba iqa hadday yihiin lam tadura ma dhibayso aljahaalatu jahaaladu inaan aqoon loo lahayn bihimaa labadaas wa min dalika waxaa ka mid ah maa waqaca lilbukhaariyi wxuu u dhacay oo u sugnaaday bukhaari min riwaayati can axmed inuu axmed ka wariyey axmedkaasna wuxuu ka warinayaa can ibni wahab can cabdillahi bni wahab fa huwa ima axmedun bukhaariga axmedku ka warinayo ima axmed ibnu saalex almisri inuu yahay aw axmed ibnu ciisa wa kilaahuma iqatun labadu waa iqo wain kaana axaduhumaa iqatan midkood hadduu iqa yahay walaakhar kan kalena daciifan daciif uu yahay darat darat iljahaalatu jahaaladii markaasi dhibbay keensanaysaa aqoon daradii naxwu sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani wey wahuwa iqatun wa sulaymaan ibnu daawuud alyamaami wahuwa daciif weeyaan almuhmal wuxuu noqonayaa almuhmal waa kii la ihmaaliyey bimacnaa magaciisii lama caddaynin axmed baa laskay ama maxamed ama cali marka magacaas waa lala wadaagaya dad fara badan baa la wadaagaya dad fara badan ayaa la wadaagaya marka lama caddayn oo lama soocin dadkii la magac ahaa lagama soocin ayib haddaba raawi ayaa wuxuu wax ka warinayaa nin noocaasa ah oo markaa muhmal ah oo aan markaa laga soocin kuwii la midka ahaa ninkaasi nin kalu ku qaldamaya labadaa ninoo isku qaldamaya labadu hadday iqa yihiin wax dhiba markaasi jahaaladaasi jaahil laga yahay ninka uu yahay ninkan wax ka warinayo wax dhiba keensan mayso waa sida imaam eh, albuhaari raximah اllahu tacaala wuxuu wax ka wariyey axmed in layahay axmed axmedkaa labuu aqbali karaa inuu yahay axmed ibnu saalix almisri ama axmed ibnu ciisa labaduba waa iqo laakiin marka wax ka warinaya waxa la ohanaya can axmed talo axmedkaasi waa kee haddii aan la caddayn oo aan la sheegin la garan maya ka u yahay laakiin labadaba maxay yihiin labada sheekhba waa laba ninoo iqaa ah weeye kii laga soo qaadaba xadiidku waa haabit lianna waa iqo sowaadix maaha mar haddii labada ninoo isku qaldamay labaduba iqo ay yihiin xadiidka wax dhiba u keeni mayso laakiin labaduba ama midkood hadduu daciif yahay midkood baa daciif ah jahaaladii markaasi dhibbay keensanaysa sida tusaale waxaa weeyaan sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani waa nin iqa ah sulaymaan ibnu daawuud alyamaami waa nin daciif ah marka ninbaa wuxuu wax ka wariyey can sulaymaan ibnu daawuud la garan maayo marka ma daciifkiiba mase waa taasoo kale marka xadiidka way dhaawacaysaa ilaa la ogaadana waa laga tawaqufaya almuhmalu an yarwiya raawi raawi waa inuu wariya can sheekhayn laba sheekh raawi inuu ka wariyo labadaa raawi oo mutafiqayn iswaafaqsan fi lismi aw fi lismi wasmi alabi wanaxwi dalika iyo kaa wax la ah sida kunyadii iyo laqabkii wax la ah walam yumayaza marka aan la kala soocin bima yakhusu kula waaxidin minhuma wax khaas u ah mid kasto ayaa ka mid ah fain kaana shaykhaani hadday yihiin labada sheekh iqatayn laba iqo lam tadura aljahaalatu bihima yani markaa in jaahil laga yahay dhib u geysan mayso min dalika waxaa ka mid ah maa waqaca lilbukhaari wuxuu u sugnaaday bukhaari oo min riwaayatihi oga sugnaaday warinta uu ka warinaya can axmed can ibni wahab fa huwa axmedka wax ka warinaya bukhaari ima axmed ibnu saalix almisri aw axmed ibnu ciisa wa kilaahumaa labaduba iqatun iqo weeye wain kaana yahay darat iljahaalatu jahaaladii markaa dhib bay keensanaysaa naxwu sulaymaan ibnu daawuud weye alkhawlaani wahuwa iqatun weeye wa sulaymaan ibnu daawuud alyamaani wa huwa daciifun weeye walfarqu bayna almuhmali waalmubham maxaa farqi udhexeeya mubham iyo muhmal ana almuhmala muhmalku dukira smuhu magaciisi baa la sheegay maca alishtibaahi laakiin cid kaluu ku dhehgelmaya walmubham mubham lam yudkar lama sheegin ismuhu magaciisi lama sheegin lam yudkar ismuhu mid waxaa laohanaya rajulun can rajulin can imra'atin baa laohanaya laa yudra rajulkan iyo imra'adan la garan mayo midna waxaa la yidhi can muxamed man hada muxamed magacii waa la sheegay laakiin ciddii asaga u ekayd ayaan laga soocin marka farqigaas ayaa udhexaynaya kanaan ku darayna man xadaa wanasiya hada maxalu wuxuu ku saabsan yahay kii xadiid sheegay haddana ilaaway man xadaa wanasiya man xadaa wanasya huwa an yunkira shaykhu shaykhu waa inuu dafiraa riwaayata maa xadaa riwaayata maa shay inuu wariyey xadaa bihi uu markaasi riwaayata maa shay warintiisa xadaa bihi uu ka sheegay tilmiiduhu ardaygiisa canhu xaggiisa wa dalika arrinkaas wa dalika almarwiyi kaa la wariyey xukumkiisu wuxuu noqonayaa araddu in la radiyo goorma in ankarahu shaykhu shaykhii hadduu dafiro weeye calaa sabiili qaطci si jasmi ah walyaqiin hubaal kaan yaquula inuu yidhaahdo maa xadatuhu bidalika arrinka anigu ooma sheegin aw yakdibu calaya been buu iga sheegayaa oo igu been abuuranaya aw naxu dalik walaa yakuunu raddu raddigu ma noqonayo qaadaxan mid dhaawacaya fii cadaalati waaxidin minhumaa mid kasto ayaga ka mida cadaaladiisa id laysa axaduhumaa midkood muusan ahaanin awlaa mid kaga habboon biacni durid in wax laga sheego min alaakhari kan kale ayib wain ankarahu hadduu dafiro calaa sabiili taradudi an yaquula inuu yidhahdo laa adkuru ma xasuusanayo aw laa acrifu ma garanayo aw naxw daalika fayuqbalu waa la aqbalaya almarwiyu xadiidkii la soo wariyey waa la aqbalaya maxmuulan xaal lagu xambaarayo calaa nisyaani shaykhi shaykhu inuu ilaaway wa tadakuri tilmiidi ardayguna uu xusuustay idilmubitu idaa maaha waa id wey idilmuhbitu kan wax sugaya waa ardaygiiye aljaazimi oo jasminaya muqadaman waxaa laga hormarinaya cala anaafiyi kan diidan oo nafyinayo ayib weli daarqudni daarqudni waxaa u sugnaaday fii hada nawci noocan baaba man xadaa wanasya waxaa u sugnaaday musanafun kitaab la qoray oo samahu ku magacaabay man xadaa wanasya miaalu dalika arrinkaa tusaalis waxa weeyaan maa rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyu min xadiii sahl ibni abi صaalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaal nabiga loo koryeelayo fii qisat shaahid wاlyamiin xadiidku wuxuu ahaa qaضىa biyamiini washaahid ana الnabiya sal slam qadaa biyamiinin washaahid ayuu ah xadiiku qaala cabdilcasiis ibnu muxamed adaraawardi sheekhaas wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiikan waxaa ii sheegay rabiica ibn abi cabdiraxmaan waa rabiicat ra'yi waa shaykhu maalik weeye can suhaylin suhayl ibn abi saalix buu iga sheegay falaqiitu cabdilcasiis wuxuu yidhi waxaan la kulmay suhaylan baan la kulmay fasa'altuhu canhu xadiikii baan weydiiyey ayib fasa'altu waan weydiiyey suhayl ah canhu xadiikii baan weydiiyey falam yacrifhu muusan garan faqultu waxaan idhi xadaanii rabiicatu rabiica ii sheegay rabiica ayaa ii sheegay canka xaggaagu iga kaa sheegay bikadaa yani waxaas xadiikaas fa saara suhaylun suhayl wuxuu ahaaday bacda dalika intaa kadib yaquulu mid yidhaahda xadaanii cabdalcaiiz cabdilcaiiz baa ii sheegay can rabiicata rabiicu iiga sheegay canii rabiicana anuu iga sii warinayaa anii xadatu inaan anigu u sheegay an abi ayaa halka ka dhacsan can abi can abi hurayrata radia allaahu canhu marfuucan bikada ayb baabu man xadaa wanasya wuxuu noqonayaa sheekh baa xadiid sheegaya arday buu xadiid u sheegaya xadiidkiiu marka ilaawaya inuu ardaygan u sheegay ayuu ilaawaya ardayga marka xasuusanaya markii loo sheega xadiikaas oo la yihah xadiidkaasa lagaa wariyey laba mid weeyaan inuu jasmiyo yidhaahdo kumaan sheegin been baad iga sheegaysaa iyo inuu yidhaahdo ma hubo shaki baa igaga sugan midda hore hadduu jasmiye uu yidhaahdo kumaan sheegina been baad iga sheegaysaa waad igu been abuuranaysaa xadiidkaasi lama aqbalayo waa la radinaya xadiidkaasi ayib haddii laakiin uu shaki yani ku radiyo oo uu yidhahdo ma hubo ma xasuusto xaalka noocaasa waa la aqbalayaa lanna waxaa la yidhahdaa man xafida xujatu calaa man lam yaxfad qofka wax qaybaa yani waxaa wey garta wuu ka helayaa qofka marka aan wax qaybin ayib ardaygu waxbuu sugayaa idan wuxuu hayaa ziyaadatu cilmin cilmi dheeraaduu hayaa idan almubitu muqadamu cala anaafiy qofka wax sugaya laga hormarinayaa ka markaa wax nafyinaya tusaale waxaa weeyaan xadiidka suhayl xadiikaasi cabdilcaiiz ibn muxamed adarawardi wuxuu ka warinaya rabiic ah. rabiic wuxuu ka warinaya suhayl suhayl wuxuu ka warinayaa aabbihii oo abi saalix ah abi saalix wuxuu ka warinayaa can abi hurayrata can nabiyi sal allah alay wasalam ayib haddaba xadiidkii waxaa ilaawey ninkii la ohan jiray suhayl ayaa ilaawey soo waadix maaha cabdilcaiiz addaarawardi ayaa wuxuu u yimid shaykhu shaykhihi shaykhiisii u sheekee buu ahaa rabiicu ahaa sheekhiis ooma tegin yuu u tegey shaykhu shaykhi oo ah yani markaasi suhayl ibnu abi saalix buu tegey markaasaa wuxuu ku yidhi xadiid baa waxaa iga kaa sheegay rabiica sheekhaygiioo rabiica ah baa wuxuu iga kaa sheegay xadii suhayl xadiidka waa xasuusan waaye xadiidkaas inuu rabiica u sheegay markaasi waa xasuusan waaye muxuu sameeyey marka marka dambe wuxuu samayn jiray suhayl inuu ka wariyo ninkii u yimid oo ninkani marka muxuu noqonaya waa ardaygiisibuu arday u siiya sowaadix maaha yani muxuu ahaa cabdilcasiiz can rabiica can suhayl bn abi saalix can abiihi can abi hurayrata saas ma ahayn ayib haddaba cabdilcasiiz oo ardaygii yani markaa suhayl ardaygiisii arday u sii ah ayaa wuxuu u yimid shaykhu shaykhiibuu u yimid oo kee ah wuxuu u yimid suhayl xadiidkii buu u sheegay oo wuxuu yidhi sheekhaygii rabiica ayaa saa kaa sheegay wuu garan waaye marka muxuu samayn jiray yani markaasi suhayl wuxuu odhan jiray yani waxaa ii sheegay xadiikan waa xadiika qadaa biyamiinin washaahid xadiikani waxaa ii sheegay cabdilcasiis kow cabdilcasiisna waxaa u sheegay rabiica rabiicana yaa u sheegay anaa u sheegay sawaadex maaha anigana waxaa ii sheegay aabbahay aabbahayna waxaa u sheegay abu hurayra ila nabiy sal alla alay wasalam m ana asagu de ma hubo ninkanaa huba marka min baabi tawaruc ayuu saa u samayn jiray marka baabu man xadaa wanasya saasay noqonaysaa man xadaa wanasya huwa an yunkira shaykhu shaykhu waa inuu diidaa oo marka uu inkiraa riwaayata maa shay warintiisa xadaa bihi maagu uu sheegay tilmiiduhu ardaygiisu canhu aggiisa ka sheegay ardaygu wuxuu ka sheegay sheekhu ardaygu inuu diido sheekhu inuu diido oo yidhahdo laygama warin wa xukmu dalika almarduud shaygaasi xukmu eh, dalika almarwiyi kaa la soo wariyo xadiikaasi xukumkiis waa alraddu in la radiyo goormo laakiin in ankarahu shaykhu shaykhu hadduu diido calaa sabiili alqaطci si go'an walyaqiin si la hubo ka an yaquula inuu yidhaahdo maa xadatuhu bidalika arrinka kuma sheegin aw yakdibu calaya ninkaasi waxaa iga sheegaya uu igu been abuuranaya aw naxwu dalik walaa yakuunu raddu raddigu ma noqonayo qaadixan mid dhaawacaya fii cadaalati waaxidin minhumaa midkoodna ma dhaawacayo sheekhii iyo ardaygii labaduba id laysa axaduha midkood muusan ahaanin wlaa mid kaga haboon biacni in la jarxiyo min alaakhari kan kale wayn ankaraw hadduu diido sheekhii xadiikii calaa sabiili taradud washaki taradud iyo shaki waa isku macno weeye asagoo markaa ka shakisan kaan yaquula inuu yidhahdo laa adkuru ma xasuusto aw laa acrifu ma garanayo aw naxu daalik fa yuqbalu lmarwiyu xadiikii waa la aqbalayaa maxmuulan xaal lagu xambaarayo calaa nisyaani shaykhi sheekhu inuu ilaaway wa tadakuri tilmiidi ardayguna uu xusuusto idilmubitu kan wax sugaya oo waa kee ka wax sugaya waa ardaygii soo maaha aljaasimu ee jasminaya muqadaman waxaa laga hormarinaya cala anaafi kan diidan almutaradid oo shakisan limaada lianna cindahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadu hayaa almubitu muqadama cala anaafi weli daarulqudniy waxaa u sugnaaday fii hada nawci nowcani musanafan musanaf buu ka leeyahay samaha wuxuu ku magacaabay man xadaa wanasya qofkii xadiid intuu sheegay ilaawey dadkay ku dhacdaa in badan bay dhacdaa soo ma qof inuu kugu yihahdo warbaad ii sheegtay oad ma xasuusto waxay noqonaysa baaba man xadaa waa nasi noqonaysaa miaalu dalika waxa wy ma rawahu abu daawuuda wtirmidi min xadiii eh, suhayl bn abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeelay fii qisat shaahid walyamiin yani xadidka ka warramayey qadaa ana nabiya sal la slam qadaa biyamiin washaahid xadiikaas weeye qaala cabdulcasiiz ibni muxamed adaraawardiy wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiikan waxaa ii sheegay rabiicatu bna cabdiraxmaan rabiicatu ra'y buu caan ku ahaa waa shaykhu imaamu maalik weeye rabiicaa ii sheegay buu yidhi can suhaylin suhayl buu iga sheegay ayib falaqiitu suhaylan suhayl buu markaas la kulmay sanadki inuu caali ka dhigu doonaya shaykhiisiibuu ka tegayoo shaykhu shaykhiibuu u tegey suhayl baan markaa la kulmay fasa'altuhu canhu xadiidkii baan weydiiyey falam yacrif muusan garan waa garan waaye faqultu waxaan idhi xadaanii rabiicatu rabiica ii sheegay oo sheekhaygii ah canka xagga kaa sheegay bikadaa arrinkaa xadiikaasa fa saara suhaylun suhayl wuxuu ahaaday bacda dalika intaa kadib yaquulu mid yidhaahda xadaanii waxaa ii sheegay cabdulcasiis ayaa ii sheegay ayib can rabiicata rabiicu iiga sheegay canii rabiicana anuu iga warinaya ayib anii xadatu anuu inaan u sheegay can abii halkaa ku dar can abi aabbaha inaan oga sheegay can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayran uu ka warinaya nebi maxamed alay sl marfuucan eh, radia allahu canhu marfuucan xaal la kor yeelayo nebiga sal slam bikada arrinkaasuu ii sheegay xadiiska imaam muslim ayaa markaa wariyey marka eh, in badan bay dhacaysaa oo qofkii yani markaas u ilaawaya lianna insaanku waa saaxibu nisyaan halkaa inoo joogo allahu aclam